alla weyn rabba waxidood wada taqaanayne isagaa waduudan tashiga lala wadaagayne isagan wuxuu doonayaba cidila waatayne waxba kama qarsuno qalbigu wahan hadduu yeesho wixii waliba wo waadax iyo waasac maalinaahe alwakiilu magaciisu warisan dhimane alwakiilu magaciisu waa waarisa dhimaani ogaado watiin iyo zulsilad weedha hadalkiisa walcasfi iyo walayl iyo ancaam ama wasafaadba washamsi iyo duxaa iyo kuwirad waylu iyo xaaqa inta wowgo inta wowga laga qaaday iyo wadartu waa dhaare walihii ilaahiyo runtii baan waatan leenahay wacdigiiyo tafsiirkaaseede waa berka qoraadha naf waliba waktayreedihiyo wariyo taariikhi waayaha adduunkuna qalbiga waa warhinayaaye wadna lama huraan buu naqdiyo waxaan ku seegayne warankii cisraa'il intaanu waajibkii gudaanin ama uu waddada sahayaan nagu yeedhin waysaga haddaynina tan waa layska wadayaaye inay dunidu wiig iyo bil iyo tahay waxaan dhaamin taariikhduna wititi iska too walacsi ku dhaafto aynu nahay wadaal iyo qariib weerar daba joogo الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد <clears throat> in sha allahu tacaala sidii horaan baa la cilaamiyey kelimadii aynoogu magac daray alintisaar lilaimati alabraar ayaynu galabta bilaabaynaa in sha allahu tacaala oo ay bisha ramadaan tahay labaatan iyo sideeddii kun afar boqol soddon iyo afartii hijrada ku beegan shantii bishii sideedaad laba kun lixdii bishii sideedaad laba kun iyo tobanka <clears throat> kelimadu marka waxay daba joogtaa bishii shacbaanaynu soo dhaafnay toban iyo sideedeedii ama toban iyo sagaalkeedii muxaadaro ka baxday masjidka sigiska muxaadaradaas oo uu jeediyey sheekh cali warsame xasan oo ugu magac daray asalafiyatu tacriifuhaa wa xaqiiqatuhaa muxaadaradaas oo xaqiiqadii ahayd ee xadgudub ku salaysnayd iyo aflagaado iyo meelkaga dhac culummo dhowr ah oo a'imo muslimiin oo waaweyn ah culummadaasoo ahaa shaykhulislaam ibnu taymiya alimaam ibnu اlqayim alimaam moxamed ibn cabdilwahaab raxmat ullaahi tacaala calayhim ajmaciin muxaadaradu laba qaybood bay noqon doontaa shaekhulislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayima maantaynu israacinaynaa in shaa allahu tacaala fadhiga xiga addu-an la yidhaahdo waxay noqon doontaa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab iyo wixii laga yidhi wadaadku xadguduba u geystay inaan wax ka nidhaano muxaadaradu marka khulaasadeedu waa uu hilin aynu u hilinayno saddexdaa imaam iyo tilmaamid aynu tilmaamayno ee akhtaa iyo iftiraa'aad iyo xadgudubyo loo geystay a'imada iyada ah haddii alla yidhaahdo in sha allahu tacaalaa naftuna ay gaadho waxaa qorshaysan in aan si faahfaahsan iyo fadhiyo badan aynu kaga hadallo addacwa aima najdiya madhabkoodii manhajkoodii fiqiga ahaa kii caqadiga ahaa kii siyaasiga ahaa ee siyaas sharciya ku salaysnaa waxyaabihii lagu qabsaday iyo waxay gar u leeyihin waxaysan gar u lahayn muxaadaro faahfaahsan hawsha ku saabsan way ii dambaysaa insha allahu tacaala laakiin labadan fadhi waxaan ugu talagalay dhiig joojin wixii la odhan jiray dhiigjoojin weeye saddexdii imaam baa la wareemay marka dhiiggii baa burqanhaya marka inta dhakhtar weyn lagu dhigahayo waa in lagu sii dhiig joojiyo marka haddii aad yar salugtaan qaabka aan hawsha oga hadlo sidaa weeye hawsha intaana kelimada marka gelin muqadimaad dhowr ah ayaynu ku hormaraynaa muqadimada koowaad waxaan leeyahay markaan uun sheekha dhagaystay muxaadaradiisa laba goor laba maqaaloo hadda ka hor uu qorayna aan akhriyey oo qadiyadda ku saabsan kun kun afar boqol iyo soddonkii ama laba kun iyo koo iyo tobankii uu qoray oo uu siiyey asomaali yowm ama somaali tudhey uu siiyey waraysi uu siiyey oo ku aadanaa weerarka saddexdaa wadaad iyo salafiyada mucaasirada ah iyo wahaabiyada ku aadanayd iyo muxaadarada u dambaysay lagu qabtay masjidkii wadaadihii ictisaam markaan dabagalay hawshaa oon dhegaystay wixii iga soo baxay waxaa weeye sheekh cali warsame oo ahaa saa taqaanaa dee ra'iiskii koobaad ee xarakat اlitixaad alislaami waad garanaysaan baan u malayn haddana loo yaqaan alictisaam loo yaqaan ra'iiskii koowaad ee xilkaa qabtay inuu habaan u malaynhayaa kadibna dhowr iyo toban sane iyuu ahaa ra'iis haddana de waa cudwi ayaga ka tirsan oo weliba raggooda ah, biyo kama dhibcaanka u ah markaan wadaadkaa fiiriyey manhajiyadda uu ola tacaamulay iyo qaabka oola dhaqmaa imadaas saddexda ah waxaan is-idhi wadaadku cuqdad khaas ah ayuu u qabaa saddexda wadaad sheekhu cuqdad ayuu u qabaa saddexda wadaad waxay ka bi'iyeense waan garan waayey maxaa yeelay wadaadihii buu naqdin oo wax ka sheegi oo weerari meel boogoo la ursadana ma sheegahayo yantaqiduhum fii hayri intiqaad meel wadaaddaha uu ka ursado iyo wax la taaban karo oo ardayga dhegaystaha akhriyaha uu taaban kara kuu keeni maayo wadaaddihiina waa cunahaya marka waxaad kuu degdegahayaa inay hawshu hawl kala tahay oo soomaalidu waxay yidhaahdaan cadhada ama nacaybka yaxaas loo qabo ayaa biyo loo tontoomaa marka waxaan is-idhi qolyahan jihaadiyiinta ama xarakatu shabaab ilmujaahidiin ama qolyo uu ku sheegay asagu takfiiriyan ku sheegay cadhadu u qabay ayuu wuxuu kula kufay saddexda wadaad ibnu teymiya iyo ibnualqayim iyo ibn cabdilwahaab marka waa cadhadii ama nacaybkii loo qabay yaxaas ayaa biyaha loo tontoomaa wey waxaa ka sii daran oo ku tusi kara inay cuqda nafsiya jirto wuxuu wadaadku soo guurin culummada saddexda ah nimankay ishayeenee mushrikiinta u badnaa iyo jahmiyadii iyo falaasifadii iyo ashaaciradii iyo maturidiyadii iyo quburiyiintii wataniyada ahaa oy culummadaa ishayeen waxyaabahay ku iftiroodeen saddexdaa imaam ee ay ku tuhmeen ama ay ku sheegeen buu soo guurin laakiin sii ree magaalnimo ah oodan dareemaynin oo ninka indheer magaradka ah ama hadalka macnihiisa aan dhuuxin uusan fahmaynin buu u soo guurin waxay khusuumtooda yidhaahdeen sidaasaa la yidhi sidaasaa waana ka tagahaya yacanii wuu sallimahayaa oo eedaha lagu eedeeyey wadaadaha ee dadka muftariinta ee khusuumta ay sheegeen wuxuu ka soo qaaday wax sugan ahaan buu u sallimahayaa ummaddan oo ugu soo gudbinaya muxaadarada muqadimi arar buu u sameeyo ah uu yihi wax xasaasi aan cawa ka hadlahayaa waxaydan maqli jirin baan taabanhayaa albaabo cusub baan garaaci marka yaan la didin waxaad qoonsataan haddaad aragtanna ha laygu simo buu hi idaa marka inaad khusuumtii culummada soo guuriso tuhmooyinkoodii adoo talqiifiyo cibaaradii dabciyey ama yar macjilleeyo yar qurqurxiyey laftirkeedu waa maxay wax horo raka hortaa ruugeen unba aduguna calool naqsatay mooyaan macno cusub maadan keenin waxaad odhan kartaan wadaadku cuqdad nafsi ma qabee wuxuu qabaa shahwadu intiqaadi اlkibaar a'imada waaweyn in la naqdiyo oo layska lalaadiyo khaalif tucraf bul fii bi'ri zamzama fatashtahirti oo kale ayuu wadaadku ku jirta ama yaad dhihi kartaan waxaa aan odhan karaa taasi sax ma aho hadday sidaa too wadaadku cudurkaa u qabo wadaadaha waaweyn iyo culimmada waaweyne in mootan iyo noolba in la laaca haddii shaawada iyo dareenkaa uu qabo wadaaddo kaluu laaci lahaa niman waaweyn iyo aimo kale isagoo iska lalaadiyey ama balaayo ku sheegay ama dabagalay maxaa loo arki waayey saddexdan wadaad saddexdan dhardhaar baashu maxay ugu xidhatay ugu wareegaysatay haddii dareenka anugu aan qabo uusan jirin si kastaba noqotee naqdiga asaga wax rasiid ah iyo wax mustanad ah intaan dabagal u soo waayay tuhmooyin iyo iftiraa'aad hadda ka hor lagu daalay oo laga jawaabay oo la diloo meel la dhigay inbuu wadaadku soo celiyey lahjo af soomaalina ku jeediyey qolihii ictisaamu haddee baryahan say uga tabura'aan ah wahaabiye iyo salafiyena masaaidkoodii buu la fadhiistay intii unbuu marka soo daayey wadaadka hadallihiisa manhajyada aan ku socon doono af soomaali badan weeye macnihii baan soo goorin xuruuftiisa inaansan aanan keenin bay u badan tahay hadalkiisi nuxurkiisa iyo macnihiisunbaa idiin sheegi kadibna waa naqdinayaa in sha allahu tacaala muqadimada labaad cawaamisha maxaa keenay in wadaadku uu afar sano ka horna wadaadaha uu cuno rogo ee haddana hawsha uu soo celiyo markaan dabagalay laba caamilun baa ii muuqatay keliya caamilka koobaad sababka koobaada keenay in wadaadahan la cuno ayagana ummadda lagu diro laga fiijiyo waxaan isleeyahay waa caamilu asagoo ku sheegay maqaalkiisi hore ee laba kun iyo koob iyo tobankii waraysigu u siiyey somaali iyo ruduud ka timid maqaalka tacliiqu u tacliiqiyey wuxuu yidhi xarakatu shabaab watakfiiriyuun istagalluu tilka almu'alafaat wanaxnu waqacnaa fi taqliidi alacmaa walam na'khud min alkutubi maa yatanaasabu maca waaqicina waa xuruuftii wadaadka wuxuu idhi xaraktu shabaab mujaahidiin iyo takfiiriyiinta iyo nimankan uu asagu hadda ku kacsan yahayba waxay ka faa'iidaystaan mu'alafaadka iyo kutubta shaykhulislaam ibnu teymiya iyo ibnulqayim iyo aima dacwa najdiya khaasatan sheekh maxamed cabdiwahaab annaguna iyagii baan iska taqliidinay bu saddexdood baan iska daba taqliid acmaa ayaa haddaan ictisaam nahay ama aan itixaad nahay ama aan wahaabiyada soomaaliya nahay baanu iska dabagallay kutubtaa wixii annaga noo cunamaya ama munaasab waaqac annaga ku ah maanan ka qaadanay siday ahayd baan u laqnay daariya dababa balaayaa marka aanu ka dheefnay buu wadaadku taagan yahay hadalkaa marka wuxuu kuu ishaarahayaa jihaadiyiintu faa'iidaysigay ka faa'iidaysteen iyo takfiriinta nimanku ku sheegay mu'alafaadka culummada faa'iidaysiga asagaa wuxuu dhibay oo u dhaawacoo xoqay laabtii sheekh cali warsame taa marka waxay ku keentay in wadaadihii uu weeraro oo ayagii markaa uu naqdiyo min baabi isqaad arumuus iyagu hadday dhacaan oy dumaan saddexdaa imaam takfiriinna waa la dumahayaan xaraktu shabaabna way la dumi jihaadiyiinna way la dumhayaan marka mas madaxa laga dilaaye ayaga ka bilow inuu isiiya baa ii muuqatay markaan hawshaa akhriyay waxaa kaloo kutusahaya tanfiir buu ku sameeyey maqaalaadkiisaas ee tawilaadka iyo tafsiirka nusuusta ay aimada saddexda ku sameeyaanna uu ka hadlo wuxuu yidhi لم نجد أنفسنا في بحث مواقف العلماء المتقدمين من السلف واكتفينا بتفسيرات الثلاثة وقصرنا الحقيقة على أفكار الثلاثة تأويلاتك يا تفسيرك نصوصك يا حديث آياتها أي صدح إمام كي لهذين أمبان أنه نفط الذي كوكوبني دلال الإرادة ما أنم بحنين علماء المتقدمين ما أنم فيرنين حقيقة يا عقيدة يا وناق يا شيء دبتا ورنا وحنكسو كوبني صدح وحي كهلين هو شيء شيئين inaha markaan akhriya adugu wadaadku waxaad moodaa istifaadatu اljihaadiyiina wاtakfiiriyiina waxarakati الshabaab min tilka almu'alafaat waa sabab keenay in la naqdiyo wadaadahu marka madaxa la jebiyo sababka labaad dalabat اlcilmigii iyo culummadii iyo salafiyiintii iyo dadkii towxiidka jeclaa shirkigana ka baaqsanaya ama la dagaalamayay yaa waxay ku qabaan saddexda wadaad kalsooni dheeraad ah iqa mutasaayida bay ku qabaan culummada saddexdaa manaahijtooda tafsiirkooda sharxooda ta'wiilaadkooda yay ku qabaan ayagoo marka kale dhanka kale marka la fiiriyo iqada iyo kalsoonida ay saddexda wadaad ku qabaan aan ku qabin culummada kale ee la ayniga ama la casriga ama ka dambaysay ama la wakhtiga ahi taana waxay noqotay inuu wadaadku ku tiriyo markaad muxaadaraynaysa ama aad doodayso inaad nuquusha ku gaabsato saddexdaa wood aad ku gaabsato wuxuu ihi waa min alghuluwi fi اddiin kalsoonidaa marka zaa'idka dheeraadka ana waxay ku keentay wadaadkii dareen ilaa uu ku tiriyeyba min alghuluwi fi اddiin labadaa muqadimo waxaa ii raacda muqadimo saddexaad muqadimada saddexaad waxaa weeye waana muhiim jiddan baa idiin tahay muqadimada saddexaad waxaa weeye maxaa lagu garan karaa manhaju salaf waa muhiim jiddan masalada ayada ah bima yucrafu madhabu salafi saalix dariiqadee waygee jidkee baynu ku garan karaa markaad taalibu cilmi tahay ama xaqiiqad doon aad tahay ama nin culummo aad tahay waxaan waa madhab salaf iyo ma aha iyo wuu yahay wadadee loo maraa maxaase lagu sugaa hawshaa muhiim jiddan weeye hadda ka hor baan ka hadlay laba kun iyo toddobadii waa ay jadiididu iswaaleen oo ay celceliyeen waxaan waa bidco waxaan waa madhab salaf baan yaa naqdiyo waxaan ku wuri maba taqaanaan waxa lagu sugahee madhab salaf muxaadaradii la odhan jiray salafiyuuna walaakin salafiyuuna walaakin waad garanaysaan baan u malay baa loogu laaban karaa midaanu saaxiibo ahaan jirray intuusan jadiyoobin oo maraykanka jooga yaa in badan intuu qaado oo isdhiga wuxuu dabcay inaan siiyo dariiqadan meesha laga helay waa u diiday leanna waa mutacanid mucaanida xaqdoon ma aha toban sano iyo dhowr iyo toban sano aad ku haysan waxan waa madhabu salaf waa madhabu salaf ma aha aad ku haysay maxaad ku sugaysay madhabu salafka waxaad ummadda kula dagaalamaysa eed wax ku tabdiicinaysay salafiyana aad ku sheeganaysay adugu khayrkaana aad kaga saaraysay haddabaad hadda xasaan leeda naqligaa isii xaggee ku yaallaa soo ninay u dhammaatay maaha marka laakiin maanta ha iska faahaysa maasaan siinayaa nuquusha meesha ku jiraan waagi dambe markaan asaga samriyey nibaanu saaxiibbo ahayn oo aminka maraykanka jooguu soo maray asna isku fiican yihiin asagii baa isoo wacay wuxuu ihi waxaan u baahan muxaadarada nuquusha meesha aad ka keentay waxaan ku idhi ku siin maayo maxamedow kuu dhiibi maayo maxaad igu diidaysaa anaa garan baa idhi leanna waxaan dareensanahay hee inuu asagii soo diray muxuu ahaa yunis bn cabdilla cala markuu shaafici u yimid su-aalo badan oo adag buu weydiyey ogama jawaabin markuu muddo cashirkii fadhiyey oo u arkay inuu ya aalibu cilmi yahay buu su-aalihii maalinkii yuu si fiican uga jawaab weliba ziyaado ugu daray markaasuu yunis bn cabdilcl asadafi shaaficiyo maxaad maalinka hore igu diiday maalinka hore waxaad ahayd mutacanid haddana waxaad tahay mutacalim yacni dadkaasoo kale waa la samriyaa mararka qaarkood marka saasay baashu ku tagtay saan marka hadda maadaama wadaadku uu leeyahay waxaan waa manhaj salaf ibnu taymiya manhaj salaf iyo khilaafay iyo ibnu qayim in cabdiwahaab warkaa celceliyey idinkuna aada wahaabiye sheeganaysaan iyo salafiyo bima yucrafu madhab salaf waa muhiim inaad iska ogaataan madhab salaf waxaan leenahay muqadimada saddexaad laba dariiq baa lagu ogaadaa dariiqna waa dariiq bidci ah oy mutaakhiriin la yimaadeen sheekhulislaam ibnu taymiyana uu ka dayriyey wax jirana aan ahayn waxaa lagu ogaadaa binaqli اlmutawaatir اlmustafiid اladii laysa macahu mukhaalifun liman huwa fii طabaqatihim madhabu salaf wey markaad leedahan waxaan salafkaa qaba sidan waa caqiidadii salafka tan waa ariiqatu salaf kan waa manhaju salaf markaad leedahay waa in la helo naqli mutawaatira oo mustafiida oo ay culimo ka soo guuriyeen jamiica salaf culummadii taabiciinta culummadii saxaabada atbaacu taabiciin hebel baa sida yidhi hebel bilasaniid wa binaqli mutawaatir mustafiid xagganna aan la helin salafkaa laga soo guurina aqwaashan iyo caqaa'idkan iyo afcaashan laga soo guurinayo imaamku abaqo oo khilaafsanna aan la helin wa annaqlu اlmutawaatir almustafiid aladii laysa macahu mukhaalifun liman hum fii abaqatihim dariiqada una fiican weeye sidaa darteed markaad kutub kutubulcaqaa'id almusnada marayso waxaad ku arkaysaa baabbuu imaamku baabaysanaya ama aajur ha noqdo ama ibnubata ha noqdo ama cabdullahi bin axmed bin xambal ha noqdo ama abubakar alkhalaal ha noqdo baabbuu baabaysanaya ama ha noqdo muxuu ahaayey alimaam daarimi kutubtiisa uu jahmiyada meel ku saaro ama kutubta bukhaari ha noqdo markuu baab ka baabaysto adiladii kitaabkii sunnada markuu dhammeeyo kadib waxay gelhayaan annaqlu can الtaabiciin can الصaxaaba can atbaaci الtaabiciin biاlasaniid idan waa in la helo annaqlu اlmutawaatir اlmustafiid aladi laysa macahu mukhaalifun liman hum fii طabaqatihim ariiqa labaad lagu ogaado waa in culummo muxaqiqiina oo lagu kalsoon yahay cilmigooda diintooda ay soo guuriyaan oo yidhaahdaan sidani salafkaa qabay mukhaalifna aan la helin axmed baa ku yidhi sidan salafkaa qabay thawri baa ku yidhi salafkaa sidan qabay ibnu mahdi baa ku yidhi yaxya bnu alqataan baa ku yidhi wakiic baa ku yidhi a'immadii shaafici baa ku yidhi a'immadii baa waxay ku yidhahdeen sidan taabiciin iyo salaf madhabkooda weeye walam yuujad mukhaalifun lidaalika labadaa ariiq keliya lagu sugaa madhab salaf aada iskaga ilaaliya an yadkura alculamaau almuctabaruun almuxaqiquuna ana hada alqowla madhab اsalaf walam yucraf mukhaalifun minhum fi lbaab sidanay ka qabaan sifaatka sidanay iimaanka ka qabaan sidanay kufriga ka qabaan sidanay yani wuu soo guuriyey wax khilaafsanna lama helin ninka naaqilka ana ee madhabka u tirinaya salafkana waa muctabar muxaqiqa oo lagu kalson cilmigiisa iyo diyaanadiisa mukhaalifna lama helin fii hada albaab labadaa ariiq keliya ayaa lagu ogaadaa hee madhab salaf marka labadaa ariiq qabsada ariiqa saddexaad ee bidciga ah ariiqa albidci waxaa weeye ariiqa bidciga asagu waxaa weeye waxaa isticmaala ahlulkalaam iyo bacd اlfuqahaa almuntasibiina ila almadaahib alarbaca ayaa isticmaala waxay odhanhayaan maalan masale asaga la qumanaan wadaadkii masalada markay la qumanaato wuxuu u deliishan aayad xadiid buu u deliishan markay deliilku iyo istidlaalkuba ay toosaan oy quruxsanaato wuxuu ku dhihi hada madhab salaf maxaa jira dalla calayhi alkitaabu wasunnatu wasalafu laa yukhaalifuuna alkitaaba wasunna sidan waxaa tusay kitaabka iyo sunnadaa tusay salafkuna waa dad caqli badan oo cilmi badane ma khilaafi karaan hee kitaabka iyo sunnada war adugu waxaad kitaabka ka fahantay iyo sunnada aday kuu taallaaye maxaad beentan ogu tiirin selafka yaa yidhi yaa qaba xaggay ku taallaa waa inaad u tiiriso waxaad kitaabkii sunnada ka fahantay aad u tiiriso hee ila asalafi saalix adoon haynin naqli mutawaatiro mustafiida adoon haynin imaam muctabara oo arrintaas salafka u tiiriya mukhaalif la'aan waynu soo fahanna ila tahay middaa iyadaa marka dambe waa khata faadixa waana khaطan cala asalafi wa casw alaqwaal sheikhulislaam ibnu teymiya aad ka helaysaan qaacidadaas ay idiin soo sheegay faahfaahinteeda mujalladka sideedaad shan boqol soddon iyo toddobo ilaa شhan boqol soddon iyo sagaal kitaabka loo yaqaan bayaan talbiis اljahmiya wاradd calى bidacihim mxuu ahaay alradiya majmuuc اlfataawa mujaladka afraad boqol konton iyo kow ilaa boqol konton iyo labana waad ka helaysaa labadaa naqli oo weliba uu majmuucu lfataawuhu faahfaahsan yahay ayaad ogu noqon kartaa mujaladka sideedaad min bayaan talbiis اljahmiya شhan boqol soddon iyo toddoba ilaa shan boqol soddon iyo sagaal majmuucu ulfataawa mujalladka afraad boqol konton iyo kow ilaa boqol konton iyo labo waxaadan idhi marka labadaa ariiqi horaa saxa in madhab salaf lagu sugo ariiqa saddexaadna waa ariiq khata'a ah oo faadix ah muqadimada saddexaad afraad wadaadku wuxuu celceliyey kana digahayay alguluw fi اddiin markii la weydiiyey oo la yidhi daabitna sii ururiye qaacido asal lagu garto khuluwi fi diinna siina wuxuu yidhi yani ma garan karo yacanii aqoontiis intaa ma gaadhsiisano baxina masalada ma uusan ku samaynin inuu ictiraafo jahligiisii iyo aqoon daradiisii ama qusuurkiisii wuu ka leexdo ree magaalama ismaciil wuxuu yidhi arrintaa waxay u baahan tahay muxaadaro dheeraad dhowr habeen in laga bay u baahan tahay waana masalo u baahan hal sekin one minute baa ku filan in ardayga aad siiso daabit alghuluwi fi اddiin yacni hal minid hal daqiiqaa ku filan arday inaad tiraa daabit alghuluwi fi اddiin waa sidaa ood u tacriifiso huluwi waxa la yhahda fi اluga iyo alghuluwi fi اsharci ruuxii haddaad xadki iyo tacriifkiisiisa muxuu doonahayaa hada huwa daabit xaqiiqaة اlغuluwi fi اddiin diinka in lagu xadgudbo oo lagu muxuu ahaaye lagu talax tago ama lagu kalax tago waxaad tidhahdaba yacni inaad ruuxii u tacriifiso yani wax dhiba ma laha laakiin wadaadku ma baarin isagoon baarin hawshan ay ka xoogow ka libidhsan tahay yaa wuxuu damacay in kayrkiina uu ku tuhmo quluwi fidiin oo ku turaa'imiya ajillo alabatulcilmiga iyo wahaabiyadana hawsha madaxa uu ka saaro markii layi noo tacriifi aan fahanne haddana wuxuu yidhi waxay u baahan tahay dhowr habeen laga muxaadareeyo hal su-aaloo la weydiiye intuu ku rafanhaya baa ku filay inuu ku siiyo ummadda hee daabit ku siiyo marka alkhuluwina daabitkiisa intaad idin siisaan hadhow loo dagaalama aan ka tago marka lasoo gebagabeeye alkhuluw fi اdiin min xay macnahu lugawi gabagabadiisu waa maxay wuxuu ku dul wareegayaa macaani badan iyo tacaariif badan baa la dhiibaa oon kala fogeyne yaduuru xawla tajaawuzi اlxaddi wa tacadiih shaygii xadka loo sameeyey ee intaa loogu talagalay haddaad dhaafiso ood ka antaraato dhaafto waxaa tahay fa anta haalin fii hada alamr baabuurkii baa waxaa lagugu xiray inaadan boqol dhaafin karin dowladdii baa aankaa soo saartay waa la fermeeyey waa lagu isku ogaa boqol baa lagugu xidhay boqol iyo afartan baad ku kaxaysay maxaa tahay haalin baata min xayu luga liannu xadkii loogu talagalay baad dhaafisay tajaawuzu اlxaddi watacadiihi itifaaqan intaa inuu macnaha yahay muran ma laha tacaariifta luqadoo dhanna iyo luqawiyintuna macnahaas ku dul wareegaya waxaa laga yaabaa mararka qaarkood si aan badnayn in lagu idlaaqa xataa naqsiga inta lagugu talga adaad ka sa dhigto nin walba boqol kun ha keenaa la yidhi siddeetan baad keentay fa anta haalin fi lmaxduud shaygii lagu xaday baad haali ku tahay xagga naqsiga in la geliyana waa laga yaabaa si aan badnayn laakiin quluwi haddii la sheego mujaawazo iyo ziyaado can ilxaddi baa inta badan lagu talagalay kilaa طarafi اlumuuri damiiminti weeyaan alxaqiiqa sharciyo daabitka ah daabidka sharciga huluwa la yidhaahdo marka la soo gaabiyo waxaa weeyaan waa mujaawazaة الاctidaal الsharci fi الاctiqaadi wاlqowli wاlficli hada huwa daabit saddexdaa eray keliya soo aniga daqiiqa ku filan ku yidhi maahayn waa mujaawazaة اlxaddi الsharciyi xadkii iyo qadarkii ilaahay dhigay ee rasuulkiisu dhigay xadeeyey inaad dhaafto weeye fi اlqowli aw الاctiqaadi aw اlficl cibaadada xadkeeda ad dhaafit waxaa tahay anta haalin fi اlcibaada maalinkao dhan baad soontaa mana seexatid habeenkao dhanna salaad baad u taagan tahay oo ma fadhiisatid haweenkana guursan mahayaad tiri hilibna cuni mahayo maxaa yeelay tarahuban watacabudan lilahi subaa wataqaruban ilayh maxaan ku leenaha faanta haalin fi اlcibaada lannu xadkii sharciga dhaafisay waa mujaawazaة الاctidaal الsharci الsharci waa qayd iyo wasfi aan ogu talagalnay inuu wax badan kala saaro ictidaal walba annaga kama hadlayno wasadiyo kasta kama hadla alictidaal wاlwasaطiya الsharciyaynu ka hadlayna fi اlictiqaad wax sharcigu diiday haddaad rumayso maxaa tahay faanta haalin fi اlictiqaad wuxuu sharcigu diiday in lagu hadlo oo lacag maro haddaad ku xadgudubto waxaan ku leenahay faanta haalin fi اlqowl fi اlafcaal marka waa mujaawazat alictidaal الsharci fi اlictiqaadi wاlqowli wاlficli haddaa culummada ha la ixtiraamo ha la qadariyaan isku ogeyne aad dhaafiso tiraado in la caabudayo mudan yihiin maxaan ku leenahay faanta haalin fi الsaalixiin faanta haalin fi الsaalixiin hawshaa inaad fahanteen bay ilata maxaa saa loo leeyahay idan xadku wuxuu ku xidhan yahay mas'alo walboo laysku hayo ama la baxsinayo ama laga hadlahayo waa inaad horta ogaado aada ogaato xadka uu sharcigu u dhigay xadka uu sharcigu u dhigay markaad ogaato iyo sharcigu meeshuu gaadhsiiyey markaad ogaato ninkii dhaafa waa qaali ninkii ka soko mara ama ku habsadana haali dhihi maysid ilaa ninkii ka soko mara ilaa naadiran warkaa inaad fahanteen bay la tahay waxaa laisku qabta maalan dawaabid alkufri wاtakfiir sharcigu xuduuddu udhigo hortaan isku waafaqno bacdaha haddaan taraaroon dhaafahe waxaad idhahaysaa haalin laakiin annagoo ka niqaashaynaba kan waa daabidya ma aha kan waa maaniciya ma aha oo adiladiiba isku hayna welina aan isla meel dhigin xadka sharciga ah ee masalan loo dhigay kitaabkii sunnadan ay u dhigeen aan laisku waafaqin ima odhan kartidhe haali baa tahay alxad almutawaafaq aw almuttafaqu calayhi dhaafay muxuu yahay ii sheeg ma haysid idan masaladaa weligiin marka iska ogaada hayda anfacdo inaad ka duushaanna isku daya asbaab badan buu leeyahay huluwigu yaa keenta sababka jaamicana waa maxay waa alicraadu can diin illahi wama jaءat bihi اlmursaliin faqad huluwigu fi اdiin asbaab badan baa keenta cawaamil badan buu yeesha waxaa lakin kuu ururin hadal mahadhada laga qabtaay huluwigu waxaa sababkiisa ra'iisiga waa alicraadu can diin illaah wama jaءat bihi اlmursaliin ambiyadu waxay la yimaadeen iyo diinkila ood ka jeedsato tacaluman wa camalan wa cilman weeyaan kadib waxaad ku dhacaysaa waxaan loo baahnay muqadimadii afraad soo ma ahayn mise waa tii shanaad bay ahayd tii afraad intaanan ka bixayn masale muhiimo jiddan ah almarjiciyatu fi اlghuluw fi اddiin maxaa marjiciya ah iska ogaada hadda marjiciyada loo laaban ee kudhihi waxaan waa huluwi loogu laaban shayga inuu huluwi yahay iyo inuusan in loogu laaban manhiya wamaa huwa almarjic sheekh hebel wuxuu dhaha waa huluwi fi diin baa huluwi fi diin wixii kalena ma aha ma urur hebel wuxuu yidhahda waa huluwi fi diin baa huluwi fi diin wixii kalena ma aha almarjaciyatu aw almarjicu fi اlhuluwi fi اddiin waa maxay marka lasoo soo gebagabeeyo waa kitaab اllahi wa sunnatu rasuuli rabbi اlcaalamiin kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi maxamed weeye kitaabka ilaahay meeshuu wax dhigay iyo sunnadu halkay wax ku xadaysay ninkii dhaafa ninkaasaa haali ah ama aqwaal ha la yimaado huluwi ku jira ama afcaal ha la yimaado ama ictiqaad ha la yimaado wixii aan ka baxsanayn can alkitaabi wasunna aan ka baxsanayn falaysa bihuluwin wain samaahu bacdu الnaasi bihi huluwa aada iskaga ilaali hawshaa waa laisku dagaa waa laisku siraa haadaa min almughaalaat algulaah waxaa laguma wareero waxay sagaaro ku leexata ma aha waa inaad isweydiiso tirahda maa huwa almarja aayadda iyo xadiidka ama ijmaaca ama deliilka sharciga ah ee hawshan xadeeyey ee wixii dhaafee ka gudba la odhan waa huluwi iyo xadgudub iyo antaraar iyo kabadbadayn maxay tahay waa kuu soo sheegay daabit alghuluw waxaan kuu soo sheegay asbaab badan inuu leeyahay laakiin sababka ra'iisiga uu yahay alicraadu can اddiini wma jaءat bihi اlmursaliin iyo almarjiciya fi اlghuluw fi الtawsiif markaa waxa ku tilmaami waxaana huluwa intaa waxay ila tahay waa idinkaga filan tahay bay ila tahay masaladii uu wadaadku mxuu ahaaye calaanjiyey <clears throat> muqadimada marka afartaa muqadimad halka aan ku daysto sheekhii muxaadaradiisii qiimayn sheekh wadaadka muxaadaradiisi marka la qiimeeyo muxaadaro waxay wadaadku soo diyaarinin oo aan tahdiibsanayn oon edabsanayn oon isku kawisanayn oon wada soconno oo kala socota waxay ahayd muxaadaro uusan ardaygu dareemi karin hadafka laga leeyahay afkaartu wadaadku tarxinaya afkaar mutadaariba hayru macluuma wa hayru waadixay ahayd waxaad moodaa kaannahu yuxaawilu xaswan fi irtiqaa'in bay dhahaan carabtu waxaad moodaa wuxuu doonayaa inuu miigto caanaha dhiil xumba leh dhiil xumba leh dadka waxbaan caanahan miiganaya fooq buu kugu dhigo kugu shanqari ragga caanaha geela yaqaana garanhaye caanuhu markay dhiilku saafi yahay oo caanuhu miidyanoo xumbo weyn aysan saarayn ayaa la miigtaa oo tartiib aan lagu fahmaynin markaad cabbayso oo ninkii jiifa aad ka xadi kartaa dhiilkii laakiin dhiil gibil xumba ay saaran tahay haddaad tidhaahdo aad miigatid uu kugu shanqadhi qururuf buu dhahaa waxaa loo isticmaalaa marka ruuxa doonaya inuu wax qariyo hadalkiisana uu dacwaynayo wadaadku wuxuu raba wadaaddaha inuu baabi'iyo meel lakaga soo haro wuxuuse haddana isu tusahayaa inuu taageersan yahay oo uu jecel yahay oo uu hagaajinay marka kaannahu yuxaawilu xaswan fi irtiqaa aw fii raqwa waxaad tidhahdaba muxaadaro noocaasay ahayd waxaan isleeyahay wadaadku muxaadaro diyaaranba ogama baahnayn mawduucaad afar sana daba taagan tahay ood baxsanaysay inaad waraqo u soo qaatmiyaad u baahan iyo ko iyo tobankii ama kun afar boqol iyo soddonkii hijrada ilaa yowmina hadaaba baxdii daraasa ku wada mawduuca siduu sheegtay wadaadku xiwaarkiisi iyo muqaalaadkii ilaam iyo muxaadarada uu ku tilmaamayo marka afar sano maxaa lagu qaataa doctora lagu diyaariyaa bal laba sanaa dadka qaarkood ku diyaariyaan ragga diyaarsane wax u habaysnaa sanad bay kaga baxaan yacni waxaa weeye afar sano mawduucaa daba taagneed oo saddex wadaad ku saabsan keliya iyo manhajkooda iyo kala saaridda ayagii salafka wax muxaadaraba u baa diyaarinba u baahnaa ma ahayn ayadoo sidaa tahayna wuxuu ilaahay fashili ma og tahay meeshuu ka maagay asagaa yaqaani wadaadkii hawlo aan kala socon aan isla soconin iyo hawl kala baahsan iyo muxaadaro aan quruxsanayn buu meesha la yimid khulaasaduna waxay noqotay tanfiiru الshabaabi wa طalabaة اlcilmi can haaulaai shuyuukhi halaaa in laga fiijiyo alabatulcilmiga iyo culummada laga fiijiyo saddexdaa wadaad qiimayntaydii muxaadarada horta intaasay noqotay kadibna aan u gudbo almu'aakhadaat almanhajiya cala almuxaadara iyo mxuu ahay xiwaarkiisiba haddii wax laga soo qaato markaan muxaadarada khulaaseeyey waxaa iga soo baxday waxyaaba badan inaan iskaga taga ila qumanaatay iyadoo ramadaanna lagu jiro asaguna gebageba yahay wakhtiguna laba maalmood yahay hawshuna ballahantahay awgeed waxay la qumanaatay labaatan qodob keliya inaan ku koobo marka labaatan mu'aakhado oo ka soo baxday muxaadarada wadaadka iyo tacqiib raacay oo labadaadoo kale ay la yimaadeen labaatankaa mu'aakhadaan bilaabahaya sagaal mu'aakhado ayaan galabta ugu talagalay inshaa allahu tacaala koo iyo tobanna berri bay noqon doontaa haddii alla yidhaahdo waxaase isweydiin mudan nimankii ictisaam ee markii wadaad soomaaliya oo munxarif a ah laga hadla dhawaaqi jiray ee adduunkao dhan qayle ka buuxin jiray ee universal iyo iisoo qaba maxay ahayd meelahay fadhiisan jireen ya somali janal iyo universal iyo hawn kabel fadhiisan jiray ee ummadda wareerin jiray wadaad soomaaliya oo aqoontiisu iska gaaban tahay waxa lagu haysanaya xaqiiqo tahay jawaabna ay u ula'yihiin nimankii ka buuqi jiray adduunka rogi jiray markii saddexdaa imaam iyo qudwadii ummadda iyo xidigihii iyo horyaalkii ummaddii haldoorkeeda halkaa lagu cunay maxay uga hadli waayeen afartan beri baan sugahay oon ha ka dhiidhiyeene iska sug afartan beri oo wacadnaa muuse arbaciina leylatan weyn afartan beri ninkaad sugaysa inuu u heyliyo culummadii ood ka weyday miyaan sugaynaa masaa'idkii ictisaam ee ugu weynaa east africa ka dhacday ma tayn soo ma ah wadaadku u weynaa ictisaam baa warka jeediyey ragga la cunee lagu bahdilay meesha waxaa weeye hee a'imadii ummadda iyo horyaalkeedii marka wax noo dhimaba ma jiro muxuu idhi imaam maalik maa baqaa'u اlummati bacda shatmi nebiyihaa buuri ummaddu inay sii jirto isjoogto maxaa qiimo ku fadhida haddii nabigeedba la caayahaya buui war nabiga haddii la caayo ninkii caayo ku baaba'ay gabadh inta idinka noosha dagaalama buui dhammaada xaaqma maxay ii tariib inaad noolaataan maxaa tii ummatu maxamed maa tanfac nabigii aad u nasab sheeganaysay eeled waan rumey waan raacay waan jeclahay baba hortooda lagu cunahayaa lagu eh, baabi'inhayaa famaa baqaa'u lummati bacda shatmi nabiyiha haddii culummadii iyo horyaalkii iyo aimadii diinta saa loogu tuman xaggana aan laga dhiidhiyaynin hadhow wadaad soomaaliyeed oo puntland jooga ama somalilan jooga ama jooga muxuu ahaayey koonfurlan ama kenya lan jooga marka la taabtanahe adduunkay rogahayaan way fadhiisana waana kicinhayaan waa horaan kuu sheegay ururadu iyo axsaabtu tacasubkoodu inaad iska ilaaliso oysan ku sirin waxay wadaan diin ma aha ee waa nin jeclaysi la jifiyaano bannaan waa dastuurkii iyo muxuu ahaaye baarlamaanaadka inay hawiyihii harti galana waa lagu gaaloobi absama hadduu galana waa waajib diineed oo kale un weeye hawshaas ma xusuusataan dastuur iyo baarlamaan niman harti hadda ka hor qaatay laba kun iyo lixdii iyo toddobadii soo garan maysaan waxaa le waa kufr muxaadaraad khutab maalmo tacliiqaat bacda alfajr khawaair qiyaam fii salaat اleyl wa fii salaati اtaraawiix waa la baabiyey nimanka harti wuxuu ku dhacay ilaa ay salaaddii ka goosteen masaajidka sigiska warkaasoo lama hayo niman hawiyo ayaguna aan hawshii si fiican u fahmin baa qaataay baalkay harti ku gubteen ay dhigeen ba iyaguna xambaarsadeen wixii ka raaci wadaadii absamo ku dhigeen waad garanaysaan baan u malay hadda aniga sheeka igama baahno way soo socotay waa dhexdee laba kun iyo toddobadii mi ahayd yaa waxay damceen inay qaataan qolyo isaaq ah jooni iyo kooxisi baa damceen inay qaadaan wixii khudba laga jeediyey iyo meeshii lala maray waad garanaysaan bay ila tahay hadday dhacday laba kun iyo hee labiiyo tobankii mi ahayd mise saddex tobankaa bilaabatayba laba kun iyo labaiyo tobankii baa baashii absamay soo gaadhay waxaa le waa waajib in la galo ninkii ka hadlana waa safiih wuxuu garanhayna ma jiro waa nin waalo ummaddaha laga qabto iyagoo markaa aniga iyo dulxulahaya waxay ila tahay baasha la jifiyana bannaan wey nin jeclaysi ninka ururkaa ka tirsanna lama taabto ceebtiisu ceeb ma aha dhaleecadiisu dhaleeca ma aha boogtiisu ma kabiisu ma soo uraan caliya wax ka hadla wey wadaad ibnu taymiye la yidhaahda iyo ibnalqayim iyo ina cabdiwahaab haddii la cunana mikrofon baa lagugu soo dhowaynoo waraaqahad waatana kitaab baaba laguu saariba warka inaad fahanteen bay la tahay intaa waa iga muqadimo yar muaakhadaadkii mu'aakhadada koobaad khata'a koobaad ee muxaadarada ku jira iyo qiima darada kaaga muuqan waxaa ka mid a ah. muxaadaradu ciwaankeedu sheekh cali warsame wuxuu ka dhigay asalafiyatu tacriifuhaa wa xaqiiqatuhaa iyo af soomaaliya uu ku daro iyo waaqiceeda uu yidhi tacriifu asalafiya xaqiiqatuhaa iyo waaqicuhaa in laga hadlo sidaasay muxaadaradu ciwaankeeda ahayd asaguna ku celceliyey wamaca daalika ma sheegin tacriif iyo qeyxid salafiyo laa lugatan wala اsطilaaxan wa hada suquuط fii bidaayati الطariiq waxaad tihi muxaadaradii ciwaankeedu waa maxay salafiyan maanta dhigdhigahayaabaa tani meel kaga soo hadhaaya waan tacriifin waan qiixi waaqicdana waan ka hadli maadan qiixin waaqiceedii maadan ka hadlin waxay tahay seef ummadda umaadan laa luqatan walaa istilaaxan walaa curfan waxaa leeyahay marka waa suquutun fii bidaayati ariiq laakiin waxaan isleeyahay haddii wadaadka wax loo ururiyo maqaaladii hore oo uu ku nashriyey smail yom yuu tacriif ku sheegay oo u yihi altacriif اlcaam liلsalafiya huwa اlاtibaacu wاliqtidaءu liلsalaf الsaalix وأwlهm وأfضلهم الصaxaabaة ثuma اladiina yaluunahum fi اlquruuni الثaلaaثaةi ثuma اlأqرب faاlأqرب min bacdihim ama man bacdahum wuxuu yidhi salafiyadu tacriifka caamka salafiyada waa max waa in la raaco oo lagu dayo salafkii hore ee suubanaa ay u horeeyaan saxaabadu ilaa dadka dambeeya khayrka badnaa marka waxaa muhiim ahayd inuu wadaadku tacriifiyo asalafiya lugatan waاصطilaaxan kadib hadday qaybsantana uu qaybiyo muusan yeelintaa marka waxaan anigu kuri waa muxaadaro aan la soo diyaarinin khata'a labaad ee wadaadku u galay waxaa weeye salafiyadu wuxuu u qaybiyey labo salafiya caama qadiima fi اlquruuni اlأuulى alfaadila yajibu itibaacuha fi اlcaqiidati wاlcamali wالsuluuk وكل يدعيها لنفسه وينتسب إليها وإلى سلفية خاaصة متأخرة معاaصرة أساس بن تيمية sidaasuu hadalkiisuu noqday macnihiisii wuxuu ihi salafiyadu waa laba qaybood salafiyo hore oo qadiimo ah oo caam ah oo ah salafiyadii jirtay saddexdii qarni ee muslimiinta u horeysay ee fadliga badnayd salafiyada ayada abur ah waxaa waajiba in lagu raaca caqiidada camalka qowlka suluga nin walbana wuu sheegtaa waanuu nasab sheegtaa buuhi salafiyada labaad waa salafiya muta'akhira oo dembaysay oo mucaasiro ah oo u asaasay buuhi oo dhidbada u dhigay shaekhulislaam ibnu taymiya sidaasuu ku yidhi muxaadarada xiwaarkii uu siiyey somaali lyowmna wuxuu ku yidhi wa ama اlisطilaaxu اlcurfiyu liلsalafiyati fi اlasminaةi اlأkhiira fainahu ida uطliqa hada اlsm fainama yansarifu إilى madrasaة الshaykh ibn taymiya وtilmid ibn اlqayim aljawزiya ثuma jaءa bacdahuma bquruuni الshaykh moxamed cabdاlwahaab salafiyada dambe waa salafiyada saddexdaa wadaad idan labuu u qaybiyey salafiye ay waajibta in lagu raaco fi اlqowli wاlcaqiidati wاlcamali wاsuluuk waana salafiyadii hore iyo salafiyo mutaakhiro u asaasay ibnu taymiye iyo raggi raacay ma tahay mise ma aha ilan waad ila dhegaysateen bay ila tahay halkaa waxaa ishaaro kugu jirta oo doqon magarato uu kugu xadahaya wadaadku salafiyadan dambe ibnu taymiye ibnuاlqayim iyo ina cabdiwahaab waajib maaha in lagu raaco fi اlcaqiidati wاlqowli wاlcamali wاsuluuk warka inaad fahantaan muhiim jiddan wey laakiin wuu idiin qarinhaya wuu kuu sulxinhayaa wuuba caddayn doonaa ishaarada hadda halkaa kusoo sheegay idoo tasriixana waan keeni doonaa taana waa hawl aad la raba inaad maskaxda ku haysaan khaطa'a saddexaad wuxuu sheegay wadaadku in bacdamaa uu daraase sameeyey iyo baxdi dheeraad ah inuusan soo helin manhaj khaasa oo ibnu taymiya uu leeyahay iyo usuul iyo mabaadi uu ku dhisay salafiyadiisa uu ku dhisay kadibna ay raacayso salafiyadan dambe mucaasirada ah marka inaad fahanteen isku daya hadda horaan sheekhu muxuu soo yidhi salafiyadu waa laba qaybood mid waa mid horeo mutaqadimo oo caamo ah dadkoo dhan ay u nasab sheegtaan waajibna ay tahay in lagu raaco ilaa aakhirihi midna waa salafiyo hee muta'akhiro uu asaasay ibnu teymiya iyo ardaygiisa ibnulqayim iyo in cabdiwahaaba ku raacay salafiyadan dambe waajib maa in lagu raaco fi اlcaqiidati wاlqowli wاlcamali wاlficli wاlictiqaadi wاsuluk haddana wuxuu yidhi oo masaladii saddexaada baxdi dheeraada iyo diraasa markaan sameeyey ma soo helin buuhi manhaj ibnu taymiya uu leeyahay iyo usuul iyo qawaacid uu ta'siiliyey marka uu ka inطilaaqay madhabkiisiiyo manhajkiisana uu ku dhisay kadibna ay raacday salafiyadii dambe mucaasirada ahayd aduu isqabadsii marka waa yahay isqabadsii salafiyadu waa laba nooc salafiyo dambe asasahaa ibnu taymiya waman bacdahu wa maca daalika ibnu taymiya wax manhajo khaasa ah uu leeyahay oo iyo usuul iyo qawaaciduu ka tegay oo uu ku dul dhisay manhajkiisi ma jiro hadu bal iswaafaji waa anigoo kuli waa muxaadaro gebigeeduba hee ishardinaysa o isburinaysa muطariba alafkaari wاlmabaadi waxaan leenahay waa masaladan saddexaad waxay duminaysaa tii labaad salafiyadu waa laba nooc qadiima iyo mutaakhira shay goormaa la qaybiyaa shay waaxida ma la qaybiyaa taqsiimku xaggee galaa shay mutacadida xaggana kala duwan soo sidaa ma aha sheekhu wuxuu inoo sheegay laba salafiyo mid waajib ay tahay in la raaco caqiide iyo qowl iyo ictiqaad iyo suluuqba oo usuul iyo manhaj gooni ah leh mata mise maaha mid dambe mutaakhira oo ka duwan tii hore oo ibnu taymiya asaasay iyo tolkii mata mise ma aha kadibna wuxuu yidhi manhaj khaas ah iyo usuul khaasa ah uu ka intilaaqo ma laha oy markaa ku raacdo salafiyada dambe mutaakhirada ahayd haddaba xasiiladu waxaa weeye ibnu taymiya ma huwa ila min asalaf walam yukhaalif الsalafa fii shay wainama huwa fii dimni salaf mata mise ma aha war wadaadka manhaj ugoonia u sheeg iyo salafiye ugooni ah iyo usuul ugooni ah iyo mabaadi ugooniah iyo manhaj aysan ahayn tolkii ku dhex daa inaad ifahanteen baa ila tahay waxaan ka hadlaayo marka taqsiimkii faa'iidadiisii muxuu yahay sheekhu muxuu u dan leeyahay ma xertu inuu wareeriyo yuu ugu talagalay mise asagaaba wareersan araabica masalada afraad wadaadku wuxuu sheegay bacdamaa uu daraaseeyey kutubta ibnu teymiya ee rasaa'ishiisii iyo fataawadiisii iyo khaasatan ruduudu ibnu teymiya ku radiyey khusuumtiisii inuu gaadho wadaadku una soo baxday manhajka ibnu teymiya inuu yahay laba qaybood masaladii saddexaad ba haddana dumaysa soo maaha tii saddexaad waxay dumisay tii labaad tan afraadla waxay dumanaysaa tii saddexaad waxyaabaha marka u adkaysan weynay waxyaabahaasaa ka mid ah oo nagu kallifay inaan nin weynoo waayeel ah oon weli waxna dhex marin aan foodda gelinin inkastoo asagu qolyo eh, labaatan iyo afar labaatan iyo afara waraaqa soo qoray uu ku jiray oo ani weerarahay haddana ma jeclayn oday da'daa inaan foodda gelin laakiin niman naga waaweynoo culamaa oo ummaddii horyaalkeeda ayuu foodageliyey kuna xadgudbay hadduu si insaafi xaq oga hadli lahaa lam nucalliq ayib laakiin duruuftaasaa timid wuxuu ihi wadaadku madhabka ibnu temiya waa laba qaybood qayb waxaa laga soo qaatay ma'huudu min alkitaabi wasunnati wasalaf الsaalix qayb kitaabbu ka soo qaatay iyo sunnada iyo aqwaasha salafka qismina wuxuu ihi manhajka ibnu teymiya waa qismi ijtihaadi ah oo ibnu teymiya isku dayey inuu ku daaweeyo kuna cilaajiyo ku xalliyo dhibaatooyinkii iyo xanuunihii iyo amraaddii caqadiga ahayd iyo kuwii khuluqiga ah iyo kuwii cilmiga ah iyo kuwii camaliga ah iyo inxiraafaadka iyo firaqdii iyo ahlulbidac uu ku cilaajiyo laba manhaj manhaj muwaafiqun maahudu min alkitaabi wasunna laba manhaj buu marka leeyahy manhajka ibnu teymiya laba qaybood way manhaj waxaa wey waa manhaj ma'hudu min alkitaabi wاsunati wa aqwaali اsalafi الsaalix soo sidaa ma aha qaybna waa qayb ijtihaadi ah oo sheikhu asagu uu la yimid oon looga horaynin uu ku ijtihaaday xaggana ugu talagalay inuu ku daaweeyo dhibaatooyin diineed oo markaa jiray firaq ahludalaal ahlulbidac jahmiyo mushrikiin balaayo inxiraafaad uu ku xalliyo haddaba waxaa ka soo baxday haddana su-aashan masalada afraad waxaa ka soo baxday ibnu taymiya inuu leeyahay manhaj khaas ah oo uu ku cilaajiyey dhibaatooyinkii diineed ee jiray xilligii sheekha mata mise ma aha horaanna wuxuu soo yidhi manhaj khaasa ma laha oo lagu raaco markii idinku isqabadsiiyaha dee inaad ii garaabaysaan bay la tahay taana waxaa weeye waa burin uu buriye haddana masaladii saddexaadaynu soo marray oo wuxuu qarray inuu manhaj khaasa leeyahay fii mucaalajati alawdaaci walinxiraafaati addiiniya walamraad alcaqadiya haddaba ibnu teymiya yakuunu mubtadican min jaanib wamuttabican min jaanibin aakhar mata mise ma aha shaykhulislaam ibnu teymiya marka wuxuu noqon hayaa muttabic wa mubtadic fii aanin waaxid maxaan oga jeedaa ibnu teymiye marka la fiiriyo qismigiisii manhajka ahaayee waafaqsanaa kitaabkii iyo sunnadii aqwaal salafi saalix huwa muttabicun qismiga ijtihaadigaa marka la fiiriyana he waa mubtadic ama waa muxdid la yimid hawsha ayada ah haddaad dhihi lahayd maxaad mubtadic u dhihi qaybtan dambe maxaad bidco u sheegi ama sheekha mubtadic u dhihi wadaadka hadalkiisa hawshaa ma laasimaysa kana dhalan mayse asagaa ku soo yidhi salafyadu waa laba nooc baan ku leehay midna waa waajib in la raaco hee fi اlcaqiidati wاlcamali wاsuluuki ilى akhirih midna laazim ma aha waajib ma aha oo waa maxay waa bidciya diin la'aan weeye haddaba manhajka ijtihaadiga ah ee dambe ee salafiga ah een kitaab iyo sunna laga soo qaadanin een aqwaal saxaaba laga soo qaadanin waa maxay muxuu noqonaya adugu ii sheeg wuxuu noqon adaan ku weydiiyey waa ikhtiraac iyo bidco iyo xadaث fi اddiin intaa waxaa ka daran oo wadaadku yidhi salafiyada dambe iyo wahaabiyada adduunka joogtaay maqaalaadkiisa iyo hadalkiisiba aad ka dheehan kartaa ama ka dhuuxi kartaa maa hiya ilaa imtidaadu lisalafiyati bni taymiyata wabni اlqayim wabni cabdilwahaab salafiyada dambeed ku nasab sheeganaysaan ama ictisaamkuba ugu nasab sheeganayo ama jihaadiyiintuba ay isku bahda yihiin isku jeelka yihiin waa maxay waa salafiyatu ibni taymiya alijtihaadiya lannu tiisi waafaqday salafka asaga looma tirin karo ninka maxaa loo tiriya ruuxu waa loo tiray wuxuu asagu la yimid looma tirin karo hee ma dhihi karti hawshaa waxaa ka hadlay alimaam axmed ibn idriis alqaraafi kitaabkiisa alixkaam fii tamyiiz alfataawa can alaxkaam akhriya muhiim jiddan wey ma dhihi kartid hawl ilaahay subxaanahu wa ka hadlay oo rasuulkiisii ka hadlay oo salafku ka hadleen ma dhihi kartid hada madhab shaafici wa hada madhabu maalikin wa axmed ibn xambal wa abi xaniifata khaa weeye aimada waxaa loo tiirin e istimbaadkooda ijtihaadkooda ayaga u khaaska ah baa loo tiiriyaa laakiin waxa ummadda u dhaxeeya saxaabi awliyana kaaga horreeyeen he wadaad looma tiiriyo haddaba salafiyada mucaasirada ee dambe ee hadda lagu nasab sheegto ama lagu maxaabsado sheekh wuxuu u tiiriyey he waa salafiya almucaasira almutaakhira oo salafiyatu ibnu taymiya waman bacdahu ah ayaduna waa ijtihaadiyu waana mukhaalifu lilkitaabi wasunnati wa aqwaali الsalaf in la raacana waajib ma aha laa fi اlictiqaadi walaa fi الsuluuki walaa fi اlcamali walaa fi اlaqwaali ila aakhirihi maxaa ka soo baxay qurb nijaasa oo ah maa hiya ila bidca xaadita bacda he asalaf الsaalix hadalku macnuhu ku siin waa sidaa hadalku carabka kuma dhejinno wadaadku wada dhihi kartaa laakiin ninkii miyir qabee dhegaysta labada maqaal la akhriya inta aan ku tilmaamay hadduusan ka badinin ka hoos dhigi maayo mata mise ma aha alkhamisa sheekhu asagaaba hoos degay oo hadda aniga ijtihaad iga baahnayd wuxuu wadaadku carab ku dhajiyoo caddeeyey oo yidhi wax badanoo ka mida ah salafiyada ijtihaadiga ibnu taymiya uu la yimid ee uu ku cilaajinayay amraaddii iyo caqaa'idkii faasidkay xilligaa jiray iyo tii camaliga ahaydba lam yacrifha asalafu salafku maysan aqoonin wax ra'ya kuma laha walaa qowl kuma laha loomana tiirin karo bal hiya min ijtihaadaati ibni taymiya walaa calaaqata lisalaf biha aslan wadaadku E, bixuruufihi asoomaaliya oo anugu aan macneeyo wey oo aanu carabiyaystay waad dhegaysan kartaa dib ugu noqda wuxuu ihi salafiyadan ijtihaadiga oo qismiga haddii aynu ka soo hadallay ah salafku qowlkuma laha maxaa jirabu liannaha xadaat bacdahum salafka dabadii bay timidba qowlkuma laha salafkan looma aanayn karo cilaaqana mlama laha waa salafiya min kiisi ibni taymiya waa salafiya ka soo baxday jeebka ibnu taymiya ka timid waana ijtihaadkiisa khaaska ah salafkuna calaaqa kuma laha wixii caqiidiya diin ah ee salafku aysan shuqul ku lahayn muxuu noqon idinka idin weydiiyey bidcadan soomahaad tabdiicu shuyuukhi alaaa oo mudaman ah ba hadalka wadaadka ku jira culimmadaa saddexda ah oo uu shaykhu tabdiiciyey oo laakiin muxuu ahaaye aan la caddaynaynin bu hadalku xambaarsanaa hadalka maqsihiisa waa in la isla fahmo tacliiq hore uu tacliiqiisii xiwaarka tacliiqi uu ku laha ruduuddi xiwaar ka timid uu ku lahaa wuxuu ku yidhi markuu salafiyat lmashaayikh ka hadlayay wuxuu yidhi ijtihaadaatun weeye min cindi anfusihim waa bixuruufihi ijtihaadaatun min cindi anfusihim wa hada الnawcu kaiiru fi hada اlmanhaj ijtihaadaadka salafiga ah way ku badan tahay manhajkan dambe mutaakhirka ee ah salafiyat ibnu taymiya ومن هذه الجهة يصيبون أو يخطئون كغير من العلماء وكذلك في تفسير النصوص نصوصta qur'aanka iyo sunada sida loo fasirana waxaa weya waxaa ku jira ijtihaad ibnu taymiya oo salafiya oon ayadna lagu gafahayo hawshan dambena waa ijtihaadaad min anfusihim laa calaaqata hadalkii marka xiwaarka uu ku yidhi ama tacliiqa cala aruduud uu ku yidhi iyo kan muxaadarada way isdoonteen meelna ma kala jiraan haddaba sheekhu wuxuu kugu caddeeyey bihada tacliiq iyo hadalka muxaadarada wuxuu kugu caddeeyey shaykhulislaam iyo ragga raacayba inay la yimaadeen min caqaa'idka marka la eego iyo aqwaasha iyo ta'wiil nusuus marka la eegaba maa lam ya'ti bihi salaf waxay salafku la imanin oysan aqoonin ayib wuxuu kaloo caddaynaya in manhaj khaasa ay leeyihiin ibnu taymiye iyo iyo ibnuqayim ragga raacay fii ta'wiili الnusuusi iyo fii mucaalajaة اlawdaac haddaba marka waa yahaye su-aashan shanaadna ayana laftirkeedu waxay duminaysaa tii afraad wuxuu aan soo marray inuusan manhaj lahayn khaasa iyo afkaar mucayana ah oo saafiyada mucaasirada ay raacdo haddaba marka kayfa yakuunu ibnu taymiya muasisan wa muttabican marna waa muasis marna waa mutabic mar waa mubtadic mukhtarica marna waa mutabic mutanaaqidaadkaasa hadalkooda wadaad ku xambaarsan yahay haddaba marka salafiyada khaaska ah ee ibnu temiya uu leeyahay ee caqiido iyo aqwaal iyo afcaal iyo suluuqba ka kooban ee salafiyadan mucaasirada ama wahaabidu ay raacahayaan sheekhu hal xaba kama sheegin noomana tilmaamin saasuuna kaga tegay baashoo markaasi musiibo ah su-aasha lixaad ama ma'khadka lixaad shacali wuxuu sheegay istihaadaadka ibnu taymiya inaysan bannaanayn suuragal la ahayn in lagu tiriyo ama lagu xisaabo min asalafiya kaba darow dibidhal wey kaba darow dibidhal waxaad adugu u totoosin lahaydba wadaadkan kugu simayninba wadaadkii dambe tacliiqina uu ku daalay odayga adeerkay ahaa eyda waxbaan tatoosinaya marku ku daalo microfonka iska dhigay midaan waxba dhahanin baa qaaday uu ku rafaaday war wax hagaajin iyo xoogow yaalmanaq ka furan yahay baa la yaalmanaqaa laakiin bahal meel walba ka go'an ma karigiis kuu tarqiicaa ah ma socon karo bimili fiihi sheekhu wuxuu leeyahay salafiyada ibnu taymiya ama ijtihaadaadka ibnu taymiya suuragal ma aha mana bannaano in lagu xisaabo laguna tiriyo hee salafiyadii hore ee salafka maxaa yeeley salafku cilaaqaba lama laha ijtihaadaadka salafiga ah ama salafi ibnu taymiin waxay ka muuqan buuri markaad aad u dabagasho ruduudiisa calaa khusuumihi ninkii doonaya salafiyu ibnu taymiya almukhaalifa lisalafiyati اluulaa wuxuu ka heli karaaba ku yidhi kutubta uu sheekhu ku radiyey mukhaalifiintii asaga ka soo horjeeday haddaba salafiyatu ibnu taymiya ma bannaanahee in loo tiriyo lagu xisaabo salafida wanaagsanayd ee fiicnayd waxaad ku dhejisaa oo kale wahaabiyada iyo salafiyada muta'akhirada waxay raacsantaho daba joogtaa salafiyatu ibni taymiya idan ibnu taymiya ibnuqayim ibn cabdiwahaab waxaa saartaa tareenkii bidcada waxaad kaloo la saartaa jamiic aلطawaa'if min asalafiya almuta'akhira wa min dimni maxaa ka marka waa yahay ictisaam baabuurka wada saar bal xaggee wax ku socdaa xaggee wax ku socdaa ifaansiya adugu hadalkaasoo lama dhegaysanin suuragal maaha in salafiyada ibnu taymiya ijtihaadkiisa lagu tiriyo min asalafiya lamana dhegaysanin waad dhegaysateen bay la tahay waxba ayaan indhaha kor loo taagay haddaba sheekhu su-aasha wa su-aal aladii yaطraxu nafsahu kamaa yuqaal ma hiya اlijtihaadaat alati laa yumkinu alati laa yumkin ictibaaruha aw cadduha من السلفية ولا علاقة للسلف بها هل هي مسألة الطلاق الثلاث التي مثل بها في آخر المحاضرة سلفية ابن تيمية اجتهادك ee wahaabiyana ay ku lugo'day ee jihaadiyana ay ku baaba'een takfiriinna ay ku dhumeen xarku shaabna ay daba taagan tahay ee salafka aan loo tiiri karin salafyadana aan ka tirsanayn oon ka mid ahayn maxay tahay so in laisweydiiye ma aha muxaadaradu muxaadaro sahlan baad moodaysaan laakiin balaayo iyo taamaad bay xambaarsan tahay su-aashaa lixaad sidaa kaga tegi mayna waxaan leenahay sheekhu imaa kaadibun waa imaa jaahil aniguna ma dhihine culumo horaa yidhi sheekh cali labada kuu doono asaga kala dooran ima an yakuuna jaahilan libni taymiyata wa manhajihi iyo noloshiisii iyo aahaartiisii iyo xayaadkiisii iyo sheekhu dhaqankiisii iyo kutubtiisi inuusan ka warqabin oo ummadda uu been u sheegahayo iyo waxbaan daraaseeyey iyo ay been tahay iyo imaa inuu kaadib yahay inuu jaahiliya cafar labadaas good midkuu doono asaga kala dooran waxaynu leenahay marka sheekhu wuxuu ku tuhmaayaa sheekhulislaam ibnu teymiya hadalkiisuna uu xambaarsan yahay in uu la yimid laba xaala mid uun laba xaala mid uun in ibnu teymiye uu dilaaciyey oo ijmaaci muslimiinta iyo culammada uu ka baxay iyo imaa inuu la yimid mas'ale aan looga horraynin labada midkoodbu hadalku xambaarsan yahay toore haddaynu ku horrayno sida culummada muxaqiqiinta ay silxadheen ama la soo ogaaday lama hayo waa ataxaddaa in la keenana hal mas'alo oo shaykhulislaam uu ku khilaafay ijmac lmuslimiin laa yuujad waa la keeni waayey khusuumtiisii toddoba boqol labaatan iyo sideeddii buu sheikhu geeriyooday raxmat ullahi tacaala calayh meeqa sanaa laga jooga meeqa qarni toddoba boqol oo sano toddoba qarni iyo ka badan baad ka joogtaan mata mise ma ah toddoba qarni oo wax dheer baad ka joogtaan idan toddobadaa qarni waa la keeni waaye raggii marka u xog ogaalka ahaa ee sheekha ka warqabayna way ka hadleen nin la yidhaha burhaanuddiin ibraahiim ibni muxamed ibni abi bakar ibn اlqayim اljawsiya waa wiiluu dhalay ibn اlqayim اljawsiya alcalaama ninka iskale irshaad الsaalik ilى alfiyat ibni malik ee mabuucadae labada mujalladka ah iskale weeye waa ninka iskale ikhtiyaaraat ibnu taymiya alfaqihiya nin culmo ah oo adiiba oo faqiiha oo muxadita oo wuxuu ah baarica dahabina oo u tarjumaysta meelo badan la yaqaan aabbihiina ka aflaxay kadibna ku darsaday wax ku darsan karay wuxuu yidhi kitaab boqol ikhtiyaaraat ibnu taymiya alfaqihiya wuxuu yidhi laa nacrifu lahu sheikh islam ibnu taymiya laa nacrifu lahu mas'alatan kharaqa fiiha alijmaac wman idacaa dalika fahuwa ima jaahilu waima kaadib walaakin maa nusiba ilayhi اlinfiraadu bihi yanqasim ilaa arbacati aqsaam markaasuu sardiye oo sharxay waxay tahay weliba wuxuu idhi shaekhulislaam ibnu taymiya u garan mayno omana hayna buu idhi hal mas'alo oo ijmac lmuslimiin uu kaga baxay ninkii sheegta buu ihi in ibnu taymiye uu mas'ala waaxida ku khilaafay ijmaaca almuslimiin laba daran buu kala dooray ima huwa kaadibun wa ima jaahil laakiin masaa'ilka shaykhulislaam loo tiiriyey ee layidhi wuu la infiraaday iyaduna aan sal lahayn afar nooc weyb markaasu sardiye ninkii doonaya kitaabku waa matbuuc meel walbuu yaalla ha muraajaciyo boqol iyo afartan beeji waa risaal yar saasaad oga laaci kartaa sabxada sagaalaad ilaa tobnaad baad ka akhrin kartaa naqliga asagaa sabxada sagaalaad ilaa toban ikhtiyaaraat ibnu teymiya alfiqhiya liburhaan iddiin ibraahim ibni moxamed ibnu ibn اlqayim اljawsiya waad fahanteen baylata warka asaga ninka aan haysanin almaktaba alwaqfiya google ha u diro way ku jirtaa risaaladu way kuu soo boodi magaca u dir way kugu jirtaa almaktaba alwaqfiya bay ku jirtaa iyadoo weliba muxaqaq oo uu taxqiijiyo ninka iska lahaa ikhtiyaar ibnu taymiya doctor axmed muwaafi ayib ikhtiyaar ibnu taymiya alfaqiya liburhaan iddiin intaa geli meesha duntay kaaga soo boodaysa hadduu marka sheekhu u jeedo ijmaacu lmuslimiin buu kharqiyey ibnu taymiya waa maxay waa firiyo iyo tuhma kharqa shanca salca laa qiimata laha walaa zimaam horaan baana taa la beeniyey sheekhuna ima an yakuuna kaadiban wa ima an yakuuna jaahilan gorkaasuu galahaya hadduu u jeedo masaa'ilan caqiidana ahayn nusuus iyo howlo kalena aan ahayn oo sheekhu ku ijtaao iska fiqiyaad ah oon looga horraynin baa jirta u jeedana famal caybu fii daalika aan leenahay taa manhajna lama yidhaahdo caqiide iyo salafiya lama yidhaahdo ee waa maxay waa ra'yi fiqi ah oo farci ah oon shuqul ku lahayn hee masaladaa laysku hayo ayadoo sidaa tahay ilaa aminka anugu ma arag masala fiqhiya oo ibnu taymiya looga horrayn masala fiqhiya oon ibnu taymiya looga horraynin weli ma arag in lai keeno waan jeclaan lahaa hadday dhacdo in la helo mas'alo fiqi ah oo farci ah oo ibnu taymiya aan looga horreyn asaguna uu fatwooday ama uu maray waxaan leenaha waa ka hayrihi min almujtahidiin afarta imaamba waxaa laga helahayaa masaa'ilaan hortood qow laga siino ayagoo qarh ay ka siiyeen masaa'ilaan hortood usha lagu dhufanin oy ku dhufteen baa laga heli shaaficiya waxay dacmeen inay dhahaan ibnu teymiye mafaarid buu leeyahay aan looga horraynin laakiin a'immada afarta ah ayagu ma laha mafaarid aan looga horraynin ibnu xasan baa intuu qabtay yuu mid walba kitaab ka alifay masaa'ilku la infiraad abu xaniife hortii aan laga hadlin kitaab gooni ah masaa'ilku maalig la infiraaday hortii aan laga hadlin kitaab gooni ah masaa'ilku la infiraaday shaafici ee lam yaqul axadun qablahu bi haada xagga u dhig axmed xagga u dhig waxaa haddana ku xigsaday ibnu daqiiq alciid oo asaguna ururiyey kitaabkaasoo kale waa la yaqaanaa dahabaaanu insaafne a'immada afarta ah nin aan masale la infiraadin lama helahaya buui aan looga horray wuxuuna yidhi dahdi walaa rayba ana ala'immata alkibaar taqacu lahum masaa'ilu yanfaridu اlmujtahidu biha walaa yuclamu axadu sabaqahu ila alqowli bitilka almas'ala qad tamasaka fiiha bicumuumin aw biqiyaasin aw bixadiiثin صaxiixin cindahu wallahu aclam hada huwa alcilmu wاlfiqhu wاlkhibraة bاlxaqaa'iq taasaa cilmi ah dahab wuxuu yidhi a'imada mujtahidiinta nimaan masalo aan la imanin aan looga horrayni ma jira buui ayagu marka culummadu maxay daliishadaan cumuumu kitaab aayad cumuumkeed bay u daliishanayaan masalada qiyaas bay u daliishanayaan xadiid ayagtooda ka asaxay bay u daliishanayaan idan tadkirat alxufaad mujalladka labaad kun hal boqol konton iyo laba ka akhri abu zurcat araazi baa dabcay ibnu temiya inuu weeraro oo yidhaahdo a'immada mujtahid wuu ahaa laakiin a'immadu masaa'il looga horreyn bay ka hadli jireen markaasaan risaaladii abu zurca uu lahaabaa hadalka dahabi aan ku tacliiqiyey miyaysan isku fiicnayn yacni waa waa cadam alcilmi bilxaqaa'iq hawshaasi waa inaad iska ogaataan wadaadku marka meel cidla buu ka maagay wadaaddaha mooyeene maxaa xaqiiqa uu ka hadlay iyo wuxuu haya midna ma jiro masalo kaloo wadaadaha usuuliyiinta idanficina aan idinku daro markuu wadaadka mujtahidka ijtihaadhayo ma shardiba inuu ogaado in masaladu aysan ijmaaciye ahayn iyo inay tahay midnaba markaad ijtihaadayseen masalada aada fadwoonayso waajibka ku saaran waxaa weye daliilka masalada imaa bikitaabin e, aw bisunnatin aw biqiyaasin aw bidaliilin sharciyin muctabar inaad cuskato unbaa shardi ah waxaa kaloo shardi ah inaadan ogaanin xukumkaadu inuu khilaafsan yahay ijmaac laakiin shardi maaha inaad ogaato masaladu inay khilaafiye tahay iyo inay ijmaaciye tahay iyo in uusan ijmaac ku khilaafin howlaha shardi maaha waxaa a ah un keliya anlaa taclama mukhaalafata xukmika lilijmaac wa inaadan ka warqabin meesha inuu ijmac ku guntamay unbaa shardi ah ee shardi maaha inaad ogaato maslo inay khilaafiye tahay raga qadiyadda faahfaahiye ee ka hadlay waxaa ka mid ah imdaqeeliciin waxay dhihi lahayd moogta wadaadduhu say masaa'ilaan looga horraynin intay ugu ijtihaadeen ay aayad iyo xadiid iyo qiyaas iyo daliil kale u daliishadeen waxaa lagu leeyahay shardi ma aha inaan ogaado hee masaladan ka hadlahayo inay ijmaaciye tahay inay khilaafiye tahay shardi ma ee waxaa uun shardi ah inaan daliil muctabara daliishado xaggana aanan ka warqabin hee ijmaciga khilaafsan xaggana aanan ka warqabin ijmaaciga soo horjeeda hada huwa daabit hadal dheer mudaqilcidina waan akhriyala laakiin inaan hadalka idinku dheereeyaan ka baqaya wuxuu yihi sheekhu alwaajibu cala almujtahidi anlaa yaclama mukhaalafata xukmihi lilijmac la an yaclama cadama mukhaalafati lilijmac wa baynahuma farqun liأna almacna الثاني yaqtadii an yaclama muwaafaqata xukmi lilijmaci aw wuquci اlkhilaafi walow kana huwa alwaajib لكانت الواقعة الحادثة للمجتهدين إذا لم يعلم فيها تقدم إجماع ولا خلاف أن يمتنع الحكم فيها عليه مع وجود الدلائل الشرعية غير الإجماع على الحكم وهذا باطل فتعين أن المجتهد ينظر إلى المستند الذي يبني عليه الحكم شرعيا ويعتبر شرائطه ومنها ألا يخالف الإجماع في نفس الأمر شرح الإمام مجلد كصدحات لحبق الصدني أفر كمراجعية bimacnaa waxaan oga jeedaa xataa hadday dhacdo in imaam mujtahida uu masale uu la yimaado mas'aladaas oo ka baxday hee ijmaaci ka baxday sheekhu ma aha madmuum waa macduur mase jirto isagoo macduuras haddana jirin su-aasha iyo ma'khadka ama mu'akhadada toddobaadan u gudbahayo sheekhu wuxuu yidhi salafiyada ibnu taymiya ijtihaadaadkiisii khilaafsanaa ama selafku aysan ka warqabin ee selafku aysan aqoonin waxaa qaatay ardaygiisa ibn اlqayim jumlatan wa tafsiilan si aan kala hadh lahayn buu u qaataybu wuxuuna ibn اlqayim leeyahay kutub iyo mualafaat xagga tadaawulka iyo intishaarka ka fiican mararka qaarkood kutubta ibnu teymiya wuxuu sheegay in uusan haynin ama aysan jirin ibnulqayim inuu ku khilaafay sheekhiisa ibnu teymiya fii mas'ala tuhmadaani waa tuhmo sheekhu biyo kuu mariyey kuu jilciyey waana tuhma faadixa xun oy ahlulbidac la yimaadeen fi اtanqiis wاlmasi min cilmi mxuuah wa imaamati ibn اlqayim tuhmo horaysay kowhari iyo mxuu ahaay mushrikiinta hore iyo ashaaciradii hore iyo ay la yimaadeen waxay qabeen oy dhihi jireen ibn اlqayim ma huwa ilaa nuskhaة ثaaniyaة min ibni taymiya waa kitaab laba nuso aad ka haysato un haddaad saxiixu muslim aad ka haysato kitaab nuso ay daabacday daaru rushd iyo nuso kaloo daabacday daaru lfawaa'id ama daar ama daar ay daabacday waa maxay waa laba kitaab marka tuhmadaas iyo bahdilka ibnulqayim ay ahlulbidacu u geysan jireen iyuu sheekhu si ladiifan u guuriyey wuxuuna kaaga dhigay min abxaaثihi wa diraasatihi alcamiiqa almustafiida wuxuuna ku yidhi mana jirto masale muctabara oo ibnuqayim uu ku khilaafay sheekhiisa ibnu taymiya maa huwa wey warku khulaasadu waa atuhma alqadiima almaqtuula weeye marka wuxuu yidhi maa huwa ilaa nuskhatun taa macna waa maxay ibnu taymiya iyo ibnuاlqayim ninkii laba nin mooda wuu khaldan yahay wey maa hum ilaa rajulu waaxid meesha darka ka saar oo tuur weeye wadaadka dhannaa ahaa abu cabdillaah shamsuddiin ibnuqayim aljawsiya ee uu yidhi xaafid ibn xajar fi durar cafan wاljawaahir aljawahir wdur wuxuu ku yidhi ibnu taymiya waxaa fadli iyo meeqaan iyo darajo oogu filan buuhi in ibnuqayim ardaygiisa uu yahay bas laa yakfi shahaado kale buuhi ibnulqayim oo la yaqaana cilmigiisii diyaanadiisii aqoontiisii iyo wanaaggiisii inuu arday u noqday oo uu laasimay keliya ku filan buuhi yakfiihi shahaadatan wa fakhran wa taskiyatan anta talmada calayhi ibnulqayim ninka noocaasa cinda sheekh cali xasan caaisha cali warsame xasan wuxuu yidhi he ma huwa ilaa nuskhaة waaxida nuska taaniya min ibni taymiya ibnu taymiya qaymina ninkii laba nin mooda waa khaldan yahay warku biyaadhaciisu nuxurku sidaas wey laakiin sida yaqaanaan ahlulcilmigu iyo muxaqiqiintu ibnulqayim waa imaam mujtahid ah yatabicu اladila ee ma aha muqalid libni taymiya taasi waa mas'alo xilligiisi nin asaga la aqoona ma noolayn bacda sheekh اlislaam ibnu taymiya nin asaga la aqoona culammada akhriya taraajimtooda nin la aqoona xagga sicada iyo iطilaaca iyo mawsuucada iyo kutubta iyo ka warqabida ma jirin sidaa darteed ayuu taqiduuna subku ku geed dheeray geed gaaban u fuulay inuu ibnu taymiya hadduu dhinto ibnu qaymna uu xidho ilaa waagideed beytmas uu cararay ayib kaafiya shaafiya markuu tiriyey buu dhegaystay bayd ku jiro oon laga yaaba inaan beri oo kale tilmaamo markuu soo gaadhay iyuu yidhi calaya bibnqayim hala soo xidho anaa meesha qaadulqudaad ka ah ninkaa waa inuusan adduunka joogin ibnaqayim suu cararay baa naftu ka baxday waagii dambena way xidheen marka cilmi ahaana nin lamida ma jirin ibnu kaiirna muxuu ihi fi lbidaaya akhri tarjamadiisa wadnaha ku dilaacahaya wuxuu idhi acbadu man ra'ayt min ahlicilm culimmada aan soo gaadhaybuu nin la cibaadaa ah ma jirin ilaaqan ibnu kaiirna yuu la kulma hadde ma taqaanaa meelay libaaxya iskugu tageen ooy libaaxya kabtu kaga dhuntay buu dhex fadhiyey sheekhiisi waa shamsudiin adahabi baa sheekha sodogii waxaa weeye abulxajaaj almizi baa gabadhiisa uu qabaa saaxiibadii waa ibn cabdilhaadi shuyuukhdiisa kale cafwan shuyuukhdiisa kale waa ibn cabdilhaadi ibnulqayim maxaan ku dhadaaya hee soo ururi alxaafid albursali intaasoo imaam baa meesha fadhida oo uu soo gaadhay markaasuu hi waa acbadu man ra'aytu fii zamanihi haadihi cibaadatuhu wa haadaa cilmuhu ibnu xajar oo inta badan aan u insaafay ibnu taymiya laa yunsifu haaliban libni taymiya yaa wuxuu le yakfiihi fakran an kaana tilmiiduhu ibn اlqayim tilmiidkiisu ibn اlqayim baa ku ibn اlqayim cafwan sidaa markay tahay imaamka ibnuاlqayim waa imaam mujtahida waa nuska min ibnu waa kalaamu اlmuftariin waa asxaabu mxuu aha adaliil wاlbidac weeye iyo dadka doonaya inay bahdelaan imaamkaas xaqiisana ku tuntaan waa imaam mujtahida mutabic liladila bal weliba masaa'ilka qaarkood sharaxooda iyo faahfaahintooda asagaa kaga fiican sheekhiisa masaa'ilka qaarkood sidaa darteed bu wuxuu yihi sheekh cabdirasaaq cafiifi ninkaasaa yaqaanay ree taymiya tulki yaqaanay sheekh cali warsame hawluusan ka warqamin buu galay ninkaa wuxuu yihi ibnu taymiya yaأti ilaa jidaari اlbaطili fayalطimuhu uma yactadil buuhi wa ama ibn اlqayim fayaأti ilayhi fayaahudu xajaran xajaran buuhi ibnu taymiya derbi baailoo qalqallooca buu u iman buui markaasuu agkii istaagay dhurbaaxu ku siida markaasuu toosin buui intuu habeeyo isku nanaashuu ka tegay asagoo toosan ama ibnulqayim wuxuu ihi asagu inuu dhagax dhagax u qaada ma dayn mahayo dhagax dhagax buu darbiga u duman markuu dumiye kadib yuu ku fiicanoo qumadhisi buuhi yacni wuxuu tusahayaa taxqiiqan fii bacdi almasaa'il iyo masalada in la dhiraan dhirya mararka qaarkood waxaa kaga fiican ibnulqayim baa kaga fiican sheekhu bad buu ahaa laakiin waa tafdiil nisbi ah wuxuu ka hadlay cabdirasaaq eh, cafiifi ayadoo sidaa tahay firyadii kalena aan dumiyo oo uu sheekhu yidhi ibnu qayim ibnu taymi muusan ku khilaafin mas'alo shan masale aan ku siiye uu ku khilaafay waa inta anugu helay waxaa laga yaabaa inaad soo heshaan ka badan wa fowqa kulli dii cilmin caliim ibnulqayim wuxuu sheekhsi intuu weliba magacaabay ku khilaafay labadii qowlee ku jirtay fii ta'wiili qowlihi tacaala allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wayursilu اlukhra ilى ajali musama ina fii dalika laaayaati liqowmin yatafakaruun laba qowl baa ku jirta aayaddaas salafku ay leeyihiin qowl waxaa weeye labada naf ee midna la oobsan midna la soo dayn midna aan la reebaayo wadaada waxay dhaheen waa laba nafood oo wada seexatay midbaa iyadoo wadkeedii iyo wakhtigeedabaa soo dhammaado markay hurdada gashayba ku tegi lasoo celin mahayaba midna way soo noqon labada ruux baa israacday way sheekaysteen way is arkeen waa la minqaxay kadibna mid way soo noqon waa ma waa tii weli wakhtigeeda uusan dhammaanin ee ajishooda ay dhimanayd midna hurdadii bay ku tegey xalay buu seexdayoo waa ka tegey waa fidibay ku leeyn waa ka tagtay hebel buu seexday qaw albaabka lagu jabiyey qowl waa sidaa qowlo waxaa weeye labada nafood ilaahay sheegay ee mutawafaadka ah waa naf waa hore dhimatay iyo naf hadda seexatay ooy arwaxooda kulmeen aduu xalay seexday iyo aabbaha ay samatay corcoorkii dhintay labada ruuxood baa isku tegey caawo dhan bay sheekaysanhaya waa iswaraysanhaya hadhow marka la kala tegahay nafna waxay ku soo noqon jidhkeedii fa yursulu ukhraa ilaa ajalin musamma ta mumsakada ee la reebina waa tii horaanba dhimatay waa lahayn jannadii bay joogi iyo meelihii loogu talagalay ilaa qiyaamo ay dhacdaan lagu celmahayo meeshii iyo godkeedii iyo jasadkeedii labadaa qowl baa masalada ku jira sheekhiisu wuxuu doortay he qowlkii horuu doortay ibnu taymiya ibnulqayimna wuxu uhi waladii yatarajaxu cindii waa alqowl aلثaani sheekhiisi buu bannaanka ka maray masale adagoo ta'wiilu nusuus iyo tafsiira weliba sheekhiis soo qaado magac dhabay sheekha markaad khilaafi inaadan sheegin baa fiicane moogtahay sheekhda markaad khilaafi inaadan soo qaadin baa tira waxaa ila xoog badan aniga oo ila quman sidaa iyo sidaa wadayo kada kada sheekhana iska badaa sidii sufyaan ibnu cuyeyne uu ku samayn jiray sheekhiisi miscar ibni kidaab almurji soomaalina soo marin ibnu qayimtuu sheekhiisi sheegay buu ka leexday waa daliil kutusahayo annahu mutabicun lildila mutarajixun biha waxaad ka muraajacin kartaa masalada kitaabkiisa aلruux mujaladka koobaad safxada konton iyo lixaad shaekhulislaam wuxuu kaga hadlaa mujaladka shanaad afar boqol konton iyo saddex mujaladka afraad laba boqol toddobaatan iyo shan alraddu cala almantiqiyiin safxada afar boqol sideetan iyo shan kitaab aruux aan ku cesho mujaladka koobaad konton iyo lix majmuuc ulfataawa mujaladka shanaad afar boqol konton iyo saddex isla mujaladka afraad laba boqol toddobaatan iyo shan alraddu cala almantiqiyiin afar boqol siddeetan iyo shan masale labaad shaykhu اlislaam ibnu taymiya wuxuu qabaa faskhu اlxaji ila اlcumra inay jaa'iso tahay mustaxab tahay khaasna ay ku ahayd wujuubkeedu xilligii saxaabada saxaabada nebi maxamed ee soo xajiday xajat ulwadaac nabigu qaarin buu ah hadyi buu soo kaxeeyey ama raggoodu cumro uun soo xarmaday ee yowmu tarwiya doona inay xaj xidhaan nabigu ku yidhi dhammaantiin xajkiinnu u fasakho u bedela cumro xalaalooba xiirta kadibna maalinka sideedaad xarmada xaj cusub oo mutamaticin noqda warkaas aniga hadda sharcigama waa la yaqaana bay la tahay shaykhulislaam wuxuu rajaxay wujuubu faskhi اlxaji ila alcumra waa khaasun bisaxaaba cumradii aad soo xidhatay inaad xaj u badasho inay waajibta ama wujuubka wuxuu khaas ku ahaa xilligii saxaabada wixii saxaaba ka dambeeyey jawaasi istixbaab baa baaqi abuuri ibnuqayim wuxuu qabaa wujuubka inuu baaqi yahay saxaabada iyo muslimiintoo dhan ummadoo dhan u yaallo nin walba oon hadyi soo kaxaynin xaggana fii ashhurxaji cumro soo xidha inuu xajiyana doonahayo yajibu an yakuuna mutamatican bur waa inuuna fasakho xajkiisa u fasakho ilaa cumratin haddaadan qaarin ahayn ood rabta inaad mutamatic noqoto ood cumro soo xaj soo hormarsatay ama munfrid maa yajuus buu sheekhu taagan yahay xajkii aad soo hormarsatay waxaad u bedelaysaa cumro aad u bedeli mutamatic baad saa ku noqon ifraadkana waad ka bixi waa waajib buu leeyahay walaysa khaasan cala alumma sheekhiisi buu leeba magacaabay sheekhiisi wuxuu ku dhigay xujajkiisi ka akhri masaladaa waa baxdiga ugu dheero ku jira korlay zaadulmacaadkan filaya si kastaba noqotee laakiin sheekhiisii si naxariis la'aan ah oo laba wadaadoo isu dhigantaba oola niqaashay cala ixtiraamihi sheekhanna siduu yidhi ay xujaystaan adiladii sheekhiisa oo dhan buu mid mid u qaaday oo dumiyey oo dumiyey oo dumiyey marka dambe wuxuu ku gebagabeeyey wuxuu yidhi sidaa aan maray waxaa qaba saxaabo xabrulummaa qaba oo ibnu cabbaasa wa ana ilaa qowlihi amyalu minii ilaa qowli shaykhina buu hi muxuu yidhi anugu qowlka ibnu cabbaas baan hee yaanu ilashabadnahayba ilaa qawli shaykhina xuji sheekhiisao dhan uu keenay si adag buu u naqdiyey yani cilmi amaha xadgudub yani waxba ma reebin wax daliiloo ibnu taymiye uu cuskado masalada u cuskada ma daynin wuu tafnidiyey wuu waday wuxuuna ku gebagabay warka isagoon ka bixin weliba adilo kale u dhimanayd wuxuu ihi wa ana ilaa qawlihi qowli xabri amyalu minii ilaa qowli shaykhina zaad ulmacaadka ka akhriya mujalladka labaad safxada boqol toddobaatan iyo lix ilaa boqol sideean iyo ko baxdigaa dheer ahri marka adoo doona adoo doonaya inaad bahdisho imaamkii dhannaa inaad tiraahda lama haya masalo uu ku khilaafay ama ma garanhayaba sheekhiis uu ku khilaafay maa huwa ilaa nuskhatun haaniyatu min ibni taymiya xadgudub weeye waana xadgudubka ugu yar ee ku jira muxaadarada sheekha waa idin siiye ila tahay marjaca wuxuu masalada saddexaad intaa ma iskaga daaya oo iskaga taha mise waan dhammaystiraa shanta masalo masalada saddexaad waxaa weeye ibnu taymiya wuxuu rajaxay raxmat ullahi tacaala calayhi cilat riba fi lmaطcuumaat inay tahay kownulmaطcuumi jinsan makiilan aw mawsuunan cilat riba ee asnaafta lixdaa gashay iyo wixii la halmaala waxaa weeyaan cilat riba waxay ku xidhan tahay labada shay waa inay isku jinsi yihiin wax la cunana yihiin xaggana ama la beego ama la miisaamo hadihi alcila buuri wuxuu yidhi marka aلطucmu wاlkiila aw اlwasnu weeye cilat riba ibnu qayim wuxuu rajaxay cilat riba inay tahay aliqtiyaat wاlquud waxyaabaha la cuno laakiin aan baadka laga dhigay ila raashiin iyo wax la cuno waa kala duwan yihiin waxyaaba badan baa la cunaa khudaarta waa la cunaa waxyaaba badan baa la cunaa laakiin waxa la quutay raashin iyo badar loogu talagalay waa wax gooni ah soo sidaa ma ah soo lama kala yaqaano ibnu qayim wuxuu ihi cilladu waxay gashaa almuqtaad ciladu ribana waa alquut wاlاqtiyaad waana madhab maalik asaguna rajaxay sheikhiisna banaanku ka maray fafaaintaa ka badan ninka doonaya masalada wuxuu muraajacayn ibn اlqayim اljawziya xayaatu waaaaaaru liabi bakr lilimaam bakr abu zayd safxada boqol iyo konton ilaa boqol konton iyo afar inaan kitaabka sheekha aan ka ictimaadaan damco helo way ii sahlnaadan weyday cillo yaroo ku jirta internetkayga awgeed kitaabkii jaamicu fiq ibn qayim maan ahaynin maktabadu jiray marka waxaad ka heli kartaa laakiin masaladay asalkeeda meeshay ku jirto oo kitaabka ibn qayim ay kaga jirto kitaabka la yidhaahdo ibn اlqayim اljawsiya xayaatuhu wa aahaaruhu libakr abu zayd sabxada boqol iyo konton ilaa konton iyo afar masalada shanaad ibn اlqayim wuxuu sheekhiisa ku khilaafay في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ما من باب الصفات والأسماء باه مسماها لسكوها يا علوم كن نقاشين شيخ الإسلام وحوم مريت المامي هذا الكسانة كم وقت آيات ليس هاي من باب الأسماء والصفات وآيات الأسماء والصفات أيضا هاي ماشي ابن القيم أول رجحي عديينا فافاهيين إن آيات من باب الأسماء والصفات waxaad ugu laaban kartaa kitaabkiisa la ariiqu اlhijratayn wa baabu sacaadatayn mujaladka koobaad sabxada afartan iyo labaad waxaa ka faahfaahsan oo aad iyo aad uga cad mukhtasar الsawaaciq اlmursala mujaladka labaad boqol toddobaatan iyo afar ilaa boqol sideetan iyo sideed baxdi dheeraada ku jira oo uu kaga hadlay ilaa awjuh fara badan waxaad u noqon kartaa haddaad intaba haysanin kitaabka la yada addaw muniir cala tafsiir tafsir ibn qaymki laga soo ururiyey majaladka koobaad laba boqol afartan iyo laba ilaa afartan iyo afar shantaa masale aan ku daayo shantaa masalo waa masaa'ilka uu doortay ibnu qayim adiladan uu raacay khilaafa hee khilaafan lishaykhihi weliba anugu laba maalmood keliya aan ku soo ogaaday intaan daba taagnaa baxsi dheeraada kuma bixinin wakhti badanna kuma bixinin haddaad idinku daba gashaan inaad boqol masalo soo heshaan baa laga yaabaa oo kutubta ibnuqayim aad akhridaan iyo kutubta ibnu taymiya imaamku waa imaam mujtahida mutabicun liladila walaysa muqalidan lishaykhi khulaasadu waa intaas qodobka sideedaad ee aan kaga baxayo kelimada meelo badan baa loo afur doonanhayaa shubho shubho ay ashaaciro lahayd yuu sheekhu celceliyey oo xadgudub ku ah alimaam ibnu اlqayim alimaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu ka hadlay isagoo tahwiin iyo hadalkii quudhsi hadaluu ku jiro ibnu taymiya wuxuu radiyey nin walbuu isku dayay nin walbuu wax ku tuuray nin walbuu foodageliya xataa falaasifo iyo raafido iyo shiico iyo xataa nasaaro iyo mushrikiin faruu daadkusaa u tuuray yani waa maxay waa shuba qadiim oo la yaqaan ashaacira waxay dhaheen qad dayaca ibnu taymiyata azamaana fi اraddi cala araafidati wاlfalaasifati wاlnasaara wاlmushrikiina wاlyahuud waa tadyiicun lizamaan bay dheheen warkii wadaad kugu qarinhaya ma raba inuu laakiin kugu gujiyo oo uu kugu mudo su-aalihiina wuu ku soo celiyey maxaa dhexdeed laba goor taqriiban buu ku sheegay haddaanaan hadda sakatayin idan waxaa weeye wuxuu tilmaamahayaa intuu nasaare isku taagi ee raafido fooda gelini ee uu mushrikiin soo degenay inuu ummadda u faa'iidayo qaab kale waxna iska daayo wakhtigii sheekhana uusan iskaga ciyaarin way kuu qarsoon tahay waa shuba ay bilaabeen nin la odhan jiray ibnu siraaj addimishqi alashcari aljaldi aljahmiy oo uu lahaa ataqiduuna subki aladu khusum ibnu taymiya iyo asafadi khaliil ibnu aybak asafadi aljahmiy Eh, laakiin nin caalimo adibana waa ah laakin wamaca dalika kaana jahmiyan jalda nimankaasaa shubadaa asalkoodii bilaabay intii wadaadka taqliidinaya waaniga kuusoo sheego ku idhi khusuumtii ibnu taymiya iyo shuyuukhdii saddexdaa khusuumtoodii firyadoodii iyo itihaamaadkoodubu soo qaadan markaasuu af soomaaliya kugu sheegi laakiin si doqon magarata ayuu u gudbinhayaa wuuna salima waa aqbalhayaa wuxuu yidhi marka kitaabta kitaabtu marka wadaadku weeraraya waa kitaabtee waa minhaaju sunna nabawiya iyo aljawaab الصaxiix liman badla diin اlmasiix iyo daru tacaarud اlcaqli wالnaqli kitaabu الsafadiya kitaabu الsabciiniya buqyat اlmurtaad kutubta uu sheekhu falaasifo idhankooda ku baxshay ee mushrikiin uu meel ku saaray nasaaran ujeeda cafwan ee falaasifo uu xididkooda ku siibay weeye kutubta iyo raafid iyo shiico uu doonay inuu bahdiro waana kutubta kutubta u qiima cala ilaaq kutubta ayaga ah ee uu wadaadku weeraray minhaaj الsunna iyo daru tacaarud caqli wanaqli sheekh wuxuu yihi markaan muddo un dhowr labaatan sano aan la niqaashay jahmiya iyo aan waxaan arkay buu ihi cudurkoodu iyo shubhoodkoodu inaysan dhammaanaynin xagganna ay ka soo xulqadanayaan falaasifo falaasifo markuu dhilqaaday buu ihi falaasifo wuxuu u dhilqaaday kitaabkii laleeyahay daru tacaarud alcaqli والنقل وأقوى كتاب لابن تيمية في الرد على الفلاسفة أقوى كتاب على الرافضة والشيعة نوامح ومنهاج السنة أقوى كتاب في الرد على النصارى والجواب وكتاب تكدق أقس كتبت الشيخ يحورها وشغل تضييع الزمان حق كتور وحن طور يعني ووحى الله يابتو آدبا هوشا وحن نصدي شخصيا آدبا وحن نصدي taqiduuna subki baa hadda ka hor akhriyay minhaaju sunnaha markaasuu kitaabka baxdiga ku jira iyo wuxuu dhigahay iyuu la yaabay markaasuu xasday xasad baa galay markaasuu yidhi maxaaba wakti loogu bixin buu raafido waaba qoom baasi e maxaa laga radin hadda wuxuu yidhi ina arawaafida qowmu laa khalaqa lahum min ajhali الnaasi fii cilmi waakdabihi wاnnaasu fii gunyatin can raddi ifkihimu lihujnat الrafdi wاstiqbaaxi madhabihi buu gabadh dheer buu la maray wuxuu idhi rawaafiddu waa niman aan dhaqan iyo nasiib iyo diin midna aan lahayn dadka kuwa u jaahilsan weeye una been badan xagga cilmiga dadku uma baahna buu raafiddo in la radiyo wax looga baahan yahay maba jiraba maxaa yeelay rafdigaaba wax liito ah waana madhab qabiixa ah. wakhtiba in lagu bixiya ma aha xasadu اlfataa id lam yanaaluu sacyahu falqawmu lahu acdaau wakhusuumuh kadara'ir اlxasnaa'i qulna liwajhiha xasada wabagyan inahu ladamiinu yani wuu xastay xasad wey wax kale ma ah saa darteed waxaa u baxay abulmadafar yuusuf ibn maxamed asuramari nin la yidhaahdo oo nin imaam ahaabaa qabtay sajcigiisii iyo wasankii basiidka ahaa buu ku radiyay meel buu kaga soo hadhay manduumadii subkii ee xadgudubka ahayd iyo tii radigeedii intisaarka ahayd waxay ku daabacan yihin ninkaan heli karin minhaaju sunna mujalladka koobaad muqadimadiisa bay ku daabacan yihin meel walba uu kitaabku yaalla ka akhri safxada boqol toban iyo sagaal baad ka akhrin kartaa mujalladka koobaad safadi wuxuu uhi wadayaca الzamaan wuxuu u tarjamaystay ibnu taymiya fi kitaabihi acyaanu اlcasri wa acwaanu الnasri mujalladka koobaad laba boqol soddon lix buu u tarjamaystay markuu ammaanay oo uu ka sheekeeyo oo nin lamid wuxuu yihi laakiin wadayaca الzamaana fii raddihi calى الnasaara wالraafidati waman caanada الdiina aw naaqadahu walow tasadى lisharxi الbukhaariي aw litafsiir الqur'aan الcaظiim laqallada acnaaqa ahli اlcilmi biduri kalaamihi nadiim buuri waa xasan wuxuu i wuxuu zamaanka ku dhumiyey nasaaro in fooda uu geliyo oo uu raafidla fooda geliyo waman caanada diina aw naaqadoo falaasifo ah ayib wuxuu ihi hadduu sharxu bukhaari u bambixi lahaa ama qur-aanka noo fasiri lahaa culummada luqumahooda iyo kuulo quruxsan ku xidhi lahaa buui culummadoo dhan luqumahooda wuxuu ka buuxin lahaa nobel bares ba u xidhi lahaa buui yani waa maxay kulligooduu ka sarreeyaa wey marka meeshan ha iska daayeen laakiin xagga muxuu ka doonay tadyiicu zamaan miyaa mise waxaa weeye waa alifaadatu min azamaan ay ifaada sidaa darteed ninkaa safadii hadda ku haya tadyiicu zamaan way kutubta wuxuu ammaano kutub lkhuraaf ammaana oo madaxa ku wataa kitaab la yidhaahdo kitaabu siyaasati fii cilmi اlfiraasa oo uu qoray nin sheekhu rabu la yihahdo oo khuraafi ah ya wuxuu leeyahy fajaءa xasanan ila algaaya waa kitaab khiraafi asaguna waa khusacbalaad ya wuxuu leeyahay fajaءa xasanan ila algaaya in nasaaro meel la saaro oo diinka islaamka la difaaco oo weliba nimankii nasaariya soo jawaabay shubahaad wax intay keeneen baa wadaad u baxan la waaye ibnu muahir alxili raafidi food wax geliyaa la waaye ilaahay baa ugu gargaar ibnu taymiya ummaddan ayada masaailka xilligiis wuxuu leeyahay wuxuu ku dumiyey tadiic wey lizamaan kitaabka ee khuraafada xambar wuxuu ku yidhi fajaءa xasanan e ila alghaaya wuxuu aaminsan yahay nin kadaaba oo muftari ah oo ratan alhindi la odhan jiro saxaabi baan ahay wuxuu dhintay saddex boqol soddon iyo lixdii ee labadii saddex boqol soddon iyo labadii hijradu geeriyooday oday hindia ah oo muftari oo kadaaba oo shaydaan ah wuxuu ihi saxaabi baan ahayba nimanba waxay dhan waa macquul inuu saxaabi yahay oo uu cimriyey lix boqol iyo konton sano ragga difaacay buu ku jiraa safadi wuxuu hi waa macquul fi ljawaazi alcaqli caqliga marka la fiiriyo ruuxusoo lix boqol iyo konton sano ma gaari karo ibn xajar baa la yaabay wuxuu wuxuu yidhi walaysa الnisaacu fiihi ay fi tajwiiz اlcaqli ma aha inama الnisaacu fi tajwiizi dalika min qibل الsharci bacda hubuuti xadiidi اlmati fi صaxiixayn habeenkan laga bilaabo ilaa boqol sano ruux maanta nooloo noolaan ma jir nabigu sooma dhim fi saxiixayn war waxaa laga hadlaya safadiyo ma aha buuhi caqlan ma bannaanta ruux inuu kun sano gaadho nebiyullaahi muuse muxuu ahaayey nuux baba kun sano dhaafay war lagama hadlaye caqliyanu inay bannaan waxaa laga hadlaya wax dhacay oo sharci bannaan ma tahay in nin lix boqol iyo konton sano jir baan ahay oo abubakar iyo cumar baan la baabahay ee iga dambeeya subid waxay dhan waa weli ilaahay radia allaahu canhu bay la daba taaganya ninkaa ratan alhindi raggan la daba taagan ee difaaci wax ka mid a ah safiidiin hindi wakti bay ku dhumiya hawsha ayadaa waxaa la yaaba eh, burhaan ibnu jamaaca ashaafici alashcari aljahmiy aljald ee weliba khusuumtii shekhuislam ibn temiye ahaa yaa wuxuu tacliiq u leeyahy tadkirada xaafid dahabi markuu maraya wuxuu qabtay hadalkaasuu qabtay dahabi buu taageeray wuxuuna radiyey safad wuxuu yidhi wuxuu yidhi markuu hawshaa ka hadlayay burhaanuddiin wahada aladii dakarahu shaykhuna aldahabi huwa alxaqu wma sadara bihi الsafadiyu min tajwiizi اlwuquuci laa yaqtadi اlwuquuca fakam min jaa'izin laysa biwaaqicin وأma inkaaru الtaradudi fiihi والshaki fakhabaط laa yultafatu ilayhi والsawaabu cadamu الtaradudi fii buطlaanihi walaysa asafadiyu min rijaali hada almaqaam buui safadi taariikh iyo taraajim iyo saxaaba la weydiin mahay buui hawshiisi ma ah baabulasm u galay buui waana waajib waa in la rumeeyo radnid inuu kadaab iyo muftar saxaabi usan ahayn in laga shakina waa khalad ninka dhaha lagama shaki karana wuxuu yidhi wuu hamagsaday fakhabatun hamagsi weeye laa yultafatu ilay dahabi baana saxan buui salwat اlhariib safxada ilaa kubad ka mar kale ayuu arkay safadi oo ka hadlaaya dawqiisii naqdiga adabiga iyo shicirka ilan shaacir baan adib baan buu dhihi jiray wuxuu ihi wamaa aqbaxa biالrajuli an yatacaaطى maa laa cilma lahu bihi maa laa cilma lahu bihi yuriidu an yacluwa fayahbit buuri aad waxaa u liita bu ninku inuu isku dayo isku taago wuxuusan fahansan uusan garanaynin wuxuu doonibu inuu kor isu dhigo waan aqaanaa waxaana ka dhalan bu inuu soo dhaco uu dhaco yuriidu an yacluwa fayahbid kitaabka salwat اlhariib mujaladka koobaad laba boqol afartan iyo laba ilaa afartan iyo afara laga akhriyo waxaan oga jeeda tuumadan ayada ah nimankaasaa bilaabay nimanka ayaa bilaabay ahlulbidaca ah laakiin ahlu taxqiiq ahlu taxqiiq waxay yidhaahdeen yaanu ku khaldina hadalka wuxuu ku jiraa aljawaahir wاdurar saddex boqol afartan iyo sideed mujalad koobaad ahlu taxqiiq waxay leeyiin kutub ibnu taymiya fii raddihi cala araafida iyo raddigiisa shiicada iyo midka nasaarada iyo falaasifada iyo ahlulbidacu wuxuu hi ibn cabdilhaadi ramat wuxuu hi waa fatxun laa yucabaru canhu ma aha bui kutub kutub lama yidhahdaba kutub ibnu taymiya inamaa hiya inaa fataxnaa laka fatxan mubiina wuxuu hi waa fatx fi lislaam ee ma aha kutub laa yuusafu walaa yucabaru canhu waa fatxi aan la tilmaami karin oon carab lagu cabiri karin bu kitaabkiisa alcuquud duriya ka akhri asagaa yaqaana safadii hawshan garanaya iyo subki iyo ibnu siraaj ibnu qayim wuxuu ka yidhi nuuniyadiisaan wax ka soo qaato markuu ka soo hadlay kutubta ku anfici masaladan iyo diinta iyo baabkan wuxuu ihi faqra tasaanif alimaami xaqiiqatan shaykhi اlwujuudi اlcaalimi الrabbaani wakada jawaab lلnasaara fiihima yushfi الsuduura wainahu sifraani وqarأtu أkaraha calayhi fazaadanii wallahi fii cilmi wa fii iimaani wuxuu ihi haddaad doonayso inaad wax barato faqra tasaanif alimaami xaqiiqatan imaamkii dhabta ah kutubtiisa akhri bidha wareegaysanini sheekh اlwujuud ay sheekh اlkhalaa'iq alcaalim الrabbaani wakada jawaab lلnasaara fiihi ma yushfi الsuduura wainahu sifraani waa kitaabkee aljawaab الصaxiix liman badana diin اlmasiix laabtaada wax caafimaadi oo nebi maxamed ku rumayso oo ambiye ku raacdo nasaarana u kufri adaad ka helaysaa buui laabtaa kuwa caafimaadi safadi wuxuu ihi saaxiibadii tadyiicun lizamaan shaacale warsaman wuu noo qariyey intiibu noo luusluusay markaasuu faraha noo tagtaagay wuxuu ihi wa qara'tu calayhi aljawaab saxi waxaan ku dul akhriyay buu ihi he cala shaykh ibnu taymiya fazaadanii cinda alqira'ati calayhi wallaahi fii cilmin wa fii iimaani kitaabka qoraa muusa ku kaaftoomine faqro walba wuxuu ii saaray buu xoogow dheeraad ah fazaadanii fii cilmin wa fii iimaan badankeedna waan akhriyay buuhi ibnu kaiir yaa maruu tacliiqinayay hawl masale ka soo gashay nasaariya howlehe y wuxuu soo qaaday kitaabkii aljawaab asaxiix fasal dheer buu ka soo guuriyey markaasuu yidhi wasalaka fiiha ibnu taymiya fi ljawaab asaxiix masaalika xasana saxiixa muntija bikalaamin baliiqin yakhdacu lahu kulu man ta'amalahu wa fahimah hada kalaam ahli cilm laa hawlaءi اljahmiya dulaal albidaaya wالnihaaya mujaladka lixaad toddobaatan iyo laba ka akhri mar labaad buu ku soo noqday ibnu kaiir bidaayaha isagoo taarikh ka hadlaaya iyo raafidaya shiica hawla ka galeen minhaaju sunnu cuskaday markaasuu kitaabka ka hadlay iyo tarjamadii kitaabka muqrib uu ammaanay wuxuu imu kitaabka ammaanayay ataa fiiha ay fi minhaaji sunna maa yubhiru اlcuquula min alashyaai almaliixati اlxasana wahuwa kitaabun xaafil buur caqliga bini aadamku wuxuu ku wareero oo uu la yaabul kula yimid buur waana kitaab xaafiloo buuxa cilman wa zakaa albidaaya wالnihaya mujaladka afariyo tobnaad boqol soddon laga fiiriyo alimaam axmed ibnu tarkhan almalkaawi oy mucaasir ahayeen safad اljahmi hada yaa aad u qiimayn jiray kutubta ibnu taymiya waagi dambe wuxuu u baahay aljawaab saxi inuu hela lianbadan diin almasir lacag buu waayey laba sharaxuu oga yaallay muslim yuu mid sharxu muslim linawowi intuu soo qo suuq gey uu iibiyey wuxuu ku soo gatay aljawaab asaxi liman badala diin almasiix sidaasay u qiimayn jireen kutubta ibnu qayim iyo ibnu cabdilhaadi iyo dahabi waxay ka yidhaahdeen waxaa laisweydiiye ma aha hawsha ayada ah yacni waxaa weeye hawsha ah ibnu taymiya wakhti wuxuu ku bixiyey waxaan munaasab ahayn waa tuhmo iyo firya ka soo jeeda min aljahmiyati alashaacira khusuumi ibnu taymiya ayadii buu sheekhu calaliyey af soomaalila ku sheegay farahana ku tagtaagay galabta warku intaasuu igaga dhan yahay adaa billahi towfiiq